gudagelin waxaa habboon inaynu ku hadallo jiilka aynu sheeginaa waayo iyo isla markaasi sida rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam murabbiga weyn uu ahaa jiilka aynu sheegina ayuha اlإkhwa aynu maanta ka sheekayn doonnaa waa saxaabadii rasuulka salawaatu اllahi wasalaamu عalayh waxaa muhima dadka muslimiintii casrigan ay joogaan iyagoo isku dayaya inay awdaacdooda hagaajiyaan iyagoo isku taxallujinaya in ay gutaan waajibkii ilaahay subxaanahu watacaala uu uu dusha ka saaray oo ah mid maanta ay ka gaabiyeen iyagoo u kifaaxaya sidii ay iskaga dulqaadi lahaayeen dulliga saaran inuu maanta dul saaranyey waxaa u daliilaa de intiina maanta xaggan joogta oo hadday jiri lahayd dowlad islaama ah, oo xuquuqda muslimiinta u difaacaysa danta muslimiinta ka shaqaynaysa waxaa hubaana in muslimiinta usoo soo qaxday dhulalka maraykanka iyo yurub inay kaalmo ka heli lahaayeen dowladdaasi laakiin qofkii qofkii ka murmayaabaha ka murmee jiritaan la'aanka dowlad islaama ayaa keentay inay muslimiintu ay dan moodaan inay muslimiintu dan moodaan gaalada waad la socoteenoo dhowaan markay dhacday mushkiladdii kosofo ee dadka reer kosoofo kaalmada la siinayey dowladaha gaalada kiristaanku iyaga ayaa sida ariga u qaybsanayay muslimiinta reer kosoofo xitaa waxa ay gaadhay in yuhuuddu ay muslimiinta reer kosoofo ee qaxootiga ah ay barkood ay qaxootinimo ay ku geysay israa'iil laakiin hadaa tahay kuwa ku murmaayo dowladd islama maanta jirta war waxaad ii sheegtaa dowladda islaamka ee tiri muslimiintaasi la leynaayey ee marka laga qaxiyo dhulkooga ee yurub iyo maraykan la geeyo kiniisadaha lagu xidhanayey dowladda islaamkaa ee waajibkii ilaahay ka saaray muslimiinta gudatay waa teen almuctasim gabadh muslimada oo lagu xadgudbay ayaa qayladhaan usoo diratay dabeetana ciidan dhan buu diray ciidan dhan ayuu diray maantana waxa weeyaan meel kasta fii mashaariq اlardi wa fii maqaaribiha waxa weeyaan muslimiinta dulliga saaran dumarkooga la kufsanaayo maalkooga iyo xoolahooga iyo batroolkooga la dhacaayo arradooda gumaysugu fadhiyo ha ugu liidata xabashudiye waxa weeyaan intuba waa waxyaaba ka tarjumaya in maanta dulli muslimiinta saaran yihi dulligaas ay u halgamayaan muslimiintu intii ilaahay garansiiyey inay iska dulqaadaan waxaa muslimiinta ayo ku dhex faafsan bidac iyo khuraafaad iyo mukhaalifu sunno dibadda ma yaanan xitaa masaajidda masaajidooda gudahooda markaad geshid waxaad arkaysaa kuwa bidcada iyo mukhaalifu sunnaha sida maraboobta ugu dhegsan oo xaggay sunnaha ka qabsan lahaayeen bidco haysta fisqiga iyo cisyaanka zinada ku dhex faaftay muslimiinta khamriga oo la cabo intuba ay ayohalkhuwa waxay yihiin waxyaabo muslimiintu maanta ay doonayaan siday u bedeli lahaayeen ay ilaahay subxaana wa tacala ugu soo noqon lahaayeen soo noqodka ilaahay muslimiintu ay u soo noqonayso si ay ehel ugu noqdaan wacdiga iyo ballanta alle subxaana watacaala ugu qaaday muslimiinta waxaa loo baahan yahy inaynu isasaxno oo madaxadeega aynu iska dayno oo kii qaldan ama sheekh ama shariif ha ahaado ama ha ahaadee la yadhaha waad qaldantay iyadoo aan la dulmiyeyn ama aan la inkirayn khayrka iyo wanaagga uu leeyahay oo muslimiintu ay tasxiix iyo saxin ay ku sameeyaan noloshee noloshooda dhinac kasta dhinaca caqaa'idda dhinaca mucaamalaadka dhinaca akhlaaqda iyo asluubta dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada iyo dhinac kastaba saxitaankaasi aynu leenahay muslimiinta maanta waa in la saxo la heli maayo haddii aan dib loogu noqon oon la dersin taariikhdii rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam iyo siduu asxaabtiisii u rabeeyey qoom hablahooga iyagoo nool aasa odhan jiray walaalkaa u hadduu xaq ku taagan yahay iyo hadduu baatil ku taagan yahay labada qiimo iyo wasni aan ku lahayn bini aadmiga dhexdooda ayaa wuxuu nebi moxamed sala allahu alay slam ka soo saaray ilaahay idankii kuwa burburiyey labadii dowladood adduunka ugu waaweynaa ah ershiyankii iyo romankii oo muddo yar cagta ku mariyey muddo yar ah. cagta ku mariyey oo baabiyey sideebay u dhacday sideebay u awoodeen arrinkaasi halkeebay quwaddaasi ka keeneen cizigaasi iyo sharaftaasi maxaa sabab u ahaa intuba waxaweynu waa su'aalo loo baahanyay in si dhab ah oo jiddiyadi ku jirto aynu isku weydiinno jawaabna inugu baadhno maantana muxaadarada waxaynu kaga hadli doonnaa intuu alle inaga garansiiyo jawaabaha su'aalahaasi aan soo sheegay imaam awsaaci raximah llah alimaam alawsaaci raximah اllahu tacaala oo loo yaqaanay inuu imaam ahli shaam ahaa waxa uu yidhi kaana yuqaalu khamsun kana calayha asxaabu muxamedi salى اllahu عalayhi wasalam wاtaabicuuna biixsaan imaamka weyn ee imaam awsaaci raximah اllahu tacaala ayaa waxa uu yidhi shan arrimood baa la odhan jiray asxaabtii nebi maxameduu ku sifoobeen iyo kuwii isaga kuwii iyaga taabiciinta ahaa ee raacay wanaag ku raacay jiilkii iyaga ku xigay shan sifo shantaa sifo ee asxaabtii nebi moxamed sala allahu alay wasalam ay ku sifoobeen maxay yihiin luzuumu اljamaca waan sharxi doonaa hadhow waxa loola jeedo luzuumu اljamaca waitibaacu sunna وعماaرة المaساaجiد وتiلاaوaة القur'an والجiهاad في sabiiل الlah شhantaa صifo ayaa imaamka weyn oo aimada islaamka ka midi uu yidhi asxaabtii nebiga iyo taabiciinta way ku sifoobeen aharkaasi waxa weeyaan alalakaai raximah الlahu taعalى ayaa fii شharxi uصuuli اعtiqaadi ahli الsuna ku soo wariyey abu nucaym baa isaguna fi اlxilya mujaladka lixaad safxadda boqol iyo labiyo afartan ku soo wariyey albagawi raximah الlahu taعala isaguna fii شharxi suna ayaa mujaladka koowaad safxadda laba boqol iyo sagaal ku soo wariyey inkastoo riwaayada albaqawi isagu uu yidhi hamsun kaana calayhi aw hamsun kaana calayha asxaabu الnabiy salى اllahu عalayh wasalam abu nucaym iyo lalakaai labadu waxay idhaahdeen shantaasi sifo ama khisaal iyo tilmaamo asxaabtii taabiciintii baa lahaa laakiin baqawi albaqawi raximah اllahu tacaala isaga riwaayaddiisu wuxuu ku koobay in ay asxaabtii ay lahaayeen waxaynu ujeednaana waa asxaabtii hadday taabiciintii lahaayeenna taabiciintu waa ardaydii asxaabta ardaydii asxaabta oo markaa waxay ka qaateen asxaabta ayay ka barteen saxaabi ayuha alikhwa waxaa la yidhaahdaa qofka nebiga la kulmay isagoo muslin ah muslimnimona ku dhintay muddada uu nebiga la kulmay haba yaraatee maxaynu u nidhi la kulmay inuu ohan weyne arkay waayo waxa weeyaan culimmadu aad bay uga taxadiriyeen markay sharxayaan macnaha saxaabiga waayo haddii ay idhaahdaan saxaabigu waa ninkii arkay nebiga isagoo nool islaamnimona ku dhintay halkaa waxaa ka baxaaya asxaabtii indhaha la-eed ee nebiga iyagoo indhala la kulmay sida ibnu maktuum oo kale siyaasi awoodeed bay yidhaahdeen waa qofka nebi moxamed sala allahu calayh wasalam la kulmay isagoo nool amiin ah, isagoo eh, muslina islaamnimana ku dhintay marka waxa soo gelaya kii indhaha lahaa iyo kii indhaqabay waxaa soo gelaya kii muddo yar la kulmay iyo kii sanawaad la joogay waxaa soo gelaya kii cilmi badan ka xambaaray iyo kii cilmi yar ka xambaaray ah, saxaabiga kaasi ayaa la ydhahdaa ayib saxaabada ayuha alikhwa sharafkoogu aad iyo aad buu ayuu u badan yahay nebigu salى اllahu alيه waslm xadiiska saxiixa waxa uu yihi khayru الnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum quruunta waxa ugu khayr badan buu yidhi qarnigayga dabeetana ka ku xiga dabeetana ka kusii xiga saxaabiga xadiiska soo wariyey cimraan ayaa waxa uu yidhi falaa adri adakara bacda qarnihi qarnayn aw alaaثa wuxuu yidhi waxaanan kala geranayn buu yidhi inuu qarnigiisii uu sheegay kadib laba ama saddex cumuuman waa saddexda qarni ee looga markhaati kacay inay khayr iyo fadli ay lahaayeen saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabictaabiciintii laakiin waxa weyn waxa ugu khayr badnaa dadku ilaahay abuuray marka ambiyada iyo rasusha laga yimaado asxaabu moxamed bn cabdilah sala allahu caleyh wasalam ayaa ugu khayr badnaa walidaalika ayaa ibnu mascuud radi allahu tacaala canhu oo culimmada asxaabta ka mid aha ayaa waxa uu yidhi ah, waxa uu yidhi man kaana mustanan falyastana biman qad maat kii nii doonaya kudayasho ha ku daydo kuwa dhintay ulaa'ika aصxaabu muxamadi salى اllahu عalaيه wasalam kuwaas waa nebi moxamed asxaabtiisii kaanuu khayra haadihi اlumma ummaddan iyagaa ugu khayr badnaa abarahaa quluuban iyagaa ugu quluub wanaagsanaa oo ugu quluubtoodu ay sama lahayd wa acmaqahaa cilman cilmigooguna wuu isagu uu cilmigooguna uu ka xeel dheeraa cilmiga kuwii iyaga ka dib yimid inkastoo aqwaashoodu ay yareed oo adaa kasida asxaabtu aani kutub badan qorin hadalladooduna ay koobkoobnaayeen laakiin waxa weeyaan acmaquhaa cilman cilmigoogu cumqi ayuu ahaa waayo cilmigoogu wuxuu ku dhisnaa camal buu ku dhisnaa iyo khashya ah, khashya ayuu ku dhisnaa ah, qofkuna hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu khasho siiyo iyo iyo cabsi kaasaa cilmi ugu filan laakiin cilmigu qofku xambaarsan yahay oon baqasho alla lahayn oo xaaraantii xalaasha aanu ku kala sooceen cilmigiisaas nacdal buu ku noqonaya hadhow wa aqalahaa takalufan wa aqalahaa takalufan ummadda asxaabta rasuulku waxa weyan takaluf may aheen basaado ay iskaga noolaayeen ah, oo noloshooda complicated may aheen nolol basiit ah oo wax kasta ma garanaysaa aani tacqiid may gelin jirin waayahay qowmun ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiyihi sala allahu calayhi wasalam wa naqli diinihi waxay ahaayeen qoom ilaahay subxana wa tacaala u doortay inay asxaabtii nebigiisa noqdaan diintiisana ay xambaaraan fatashabahuu biakhlaaqihim wa araa'iqihim ku dayda buu cabdillaahi bnu sacuud yidhi haddaba nimankaasi oo asxaabtii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ah ku dayda hadyigoogii iyo maalinkaa maanta ah akhlaaqdoodii iyo araa'iqdoodii fahum kaanuu cala alhadyi almustaqiim hadyi toosan ayay ku sugnaayeen ayib asxaabtu ayuha alikhwa imaam albukhaari raximah tacaala ayaa waxa weeyaan saxiixiisa ayaa wuxuu ku soo wariyey fi kitaabi alfadaa'il xadiiska ugu horreeyey ee uu ku sheegay fadaa'il الصaxaaba waxa weyan waa xadiis abu saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu uu soo wariyey nebigu salى اllahu alيه waslm waxa uu yidhi ya'tii calى الnaasi zamaanun dadka waxaa u iman doono wakti baa soo gaari doona fayaqzuu fi'aamun min الnaasi dabeetana kuwo kooxo iyaga ka mid ayaa way duuli doonaan jihaad bay ayay qaadi doonaan fayaquuluun waxaa lagu odhan doonaa fiikum man صaxaba الnabiya salى اllahu عalayh wasalam ow hal fiikum man صaaxaba الnabiya salى اllahu عalayh wasalam maydinku jiraa mid nebi moxamed salى اllahu عalayh wasalam la saaxiibay oo asxaabtii nebiga mid ka midii maydinku jiraa waayahay fayaquuluuna nacam dabeetana waxay odhan doonaan haa fayuftaxu lahum dabeetana waxaa loo furi doonaa oo guul baa la siin doonaa uma yaأti calى الnaasi zamaanu buu nebigu salى اllahu عalayh wasalam yidhi haddana zaman kale ayaa iman doonaa fayaqzu fi'aamu min الnaas oo kooxo iyo magaranaysaa kuwo dadka ka mida ayaa duuli doonaa fayuqaal waxaa lagu odhan doonaa hal fiikum man saaxaba asxaaba rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam mayna ku jiraa mid la saaxiibay asxaabtii rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam fayaquuluuna nacam fayuftaxu lahum haabay odhan doonaan oo waxaa nala jooga qaar asxaabtii rasuulka la kulmay oo la saaxiibay dabeetana waa loo furi doonaa nebigu salى اllahu alay slam haddana mar saddexaad buu yidhi uma yaأti calى الnaasi zamaanun haddana dadka zaman baa u iman doonaa fayaqzu fi'aamu min الnaasi haddana kuwo ka mida ayaa duuli doona oo jihaad geli doona fayuqaal waxaa lagu odhan doonaa hal fiikum man saaxaba man saaxaba asxaaba rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam maydinku jiraa ku la saaxiibay kuwa la saaxiibay asxaabtii rasuulka say odhan doonaan ha fa yuftaxu lahum dabeetna waa loo furi doonaa taasi waxay kuu tilmaamaysa ayuhal xadis kaled imam bukhari baa soo wariyey fi kitaab fadaa'il saxaaba fadliga asxaabta rasuulku sala allahu alayhi wasalam ay lahaayeen nebiga sala allahu alay slam xadiiska macruufkii lagu soo wariyey abi saciid alkhudri radi allahu tacala anhu xadiskuna bukhari baa soo wariyey laa tasubuu asxaabii ah, laa tasubuu asxaabii falow ana axadakum anfaqa midla uxudin dahaba ma balaga mudda axadihim walaa nasiifa koolkaasi waxa weeyaan fadliga magaranaysaa asxaabta waxa weeyaan fadli u dhigmaama uusan jiro ibnu cabbaas ayaa isaguna waxa uu yidhi ibnu baa ayaa isnaad saxiixa aarkaa ku wariyey waxa uu yidhi laa tasubuu asxaaba muxamedin sala allahu alay slam waar nebi maxamed asxaabtiisii ha caayina buu yidhi waayo wuxuu yidhi midkood saacad uu la taagnaa nebi maxamed ah, saacaduu nebi maxamed la taagnaa ayaa khayrun min camali axadikum arbaciina sana saacaduu la taagnaa nebi maxamed ayaa ka fadli badan cibaadada iyo camalka midkiin uu afartan sano cibaadaysanayey koolkaasi waxaad garanaysaa in sharafka suxbadda aanu sharaf u dhigmayn marka laga yimaado ambiyada iyo rususha walidaalika kuwa asxaabta nebiga caayey wax ka sheegay sida shiicada iyo kuwa lamidii inay dalaal ku sugan yihiin ayaad maalinkaa maanta ah aad garanaysaa culimmadii islaamkuna waxay fahmeen in wixii asxaabtu aanay hadyi iyo diin u arag inaan ilaahay loogu dhowaanayn oon hadyi diin in laga dhigtaa aanay wanaagsaneen imaam maalik raximah اllahu tacaala ayaa waxa uu leeyahay cabdiraxmaan ilmahdi ayaa ka soo warinaya imaam maalik low kaana alkalaamu buu yidhi cilman latakalama fiihi الصaxaabatu wالtaabicuun kama takalamuu fi اlaxkaami wالsharaa'ic alkalaam hadduu hadalku uu ahaan lahaa buu yidhi cilmi asxaabtii nebiga sala allahu alay waslam iyo taabiciintii ayaa magaranaysaa ka hadli laheed oo magaranaysaa ishtiqaal siin laheed sida axkaamta iyo shareecada ay uga hadleen kalaamka wuxuu imaam maalik xaggan wuxuu la jeedaa falsafada iyo araada laga hormarsiiyo waxa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi oo dad baa jira halkii ay sunnaha qur-aanka iyo sunnahay ka qabsan lahaayeen diintooda iyo waxay ilaahay ku caabudaan waa hadal iyo falsafad iyo ra'yi aan meel la haysan golkaasi imaam maalik wuxuuna leeyahay haddii falsafadda iyo aaraada sidan bay ila tahay wallahi saasaan u malaynayaa hebel baa sidaa yidhi hadduu kaasi diin ahaan lahaa dee asxaabtii nebi maxamed iyo taabiciintiibaa diin ka dhigan lahayd sida axkaamtai shareecadaba ay ugu dadaaleen u barteen laakiin waa baail baail buuna ayuuna magaranaysa ku horseedaya kolka ayuha alikhwa waxaan ku soo koobayaa arrinkani sida aطaxaawi raximah اllahu tacaala uu caqiidadiisa ku yidhi xubuhum diinu waiimaanu waixsaan wabukduhum kufrun wanifaaqun waطuqyaan caqiidada ahlu sunnuhu ay asxaabta rasuulka ka qabaan waa taasi weeyaan in jacaylkoogu diin iyo ixsaan iyo magaranaysaa taacad uu yahay nacaybka asxaabta rasuulka la nacaano uu yahay kufri iyo nifaaq iyo xadgudub uu yahay waa saasi caqiidada ahlu kolkaasi masaladaasi masale in loo fiirsado u baahan weeyaan nimanka aynu doonno inaynu maanta aynu eegno siday diinta u fahmeen iyo sidii loo tarbiyadeeyey iyo wixii bedelay waa nimankaasi weeyaan oo ah asxaabtii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddaba inta aynaan gelin ayuha alikhwa yani dhowrkan masale ee laynoo sheegay ee layidhi asxaabtii rasuulka ayaa ku sifoobay oo ah inay jamaacada laazimeen iyo inay sunnaha qabsadeen iyo maalinkaa maanta ah inay masaajidda camiri jireen iyo inay qur'aanka akhriyi jireen iyo inay jihaadka ilaahay dartii loo jihaadaayo ay ka sinaayeen asxaabtu ah ay ka sinaayeen asxaabtu shantaasi sifood inta aanan u iman bal waxaa u baahan iyadana in magaranaysaa laga hadlo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam siduu murabbiga u ahaa iyo sababta keentay in abcan waxayn waa nebinimada iyo rasuulnimada sala allah alay slam oo wax u dhigma aanu jirin ah, maantana heli mayno qof odhanaya waxa weeyaan awooddii uu nebi moxamed u lahaa tarbiyada ayaana magaranaysaa u leeyahay shaksigiisiina lama joogo laakiin sunnihiisii salawaat ullahi wasalaamu calayh ayaa maanta ina hor yaala aynu haynaa aynu kaga dayan karnaa rasuulku ayuha alikhwa salawaat ullaahi wasalaamu calayh asxaabtiisa wuu la noolaa sida nimanka falaasifada ah ee fikradaha quruxda badan qoran muu ahayn laakiin waaqicooga aan ku dabaqin nimanka madaxda ah ee iyagu iska sooca dadka ay xukumaan nebigu sala allahu calayhi wasalam muusan ahayn ee nebigu asxaabtiisa ayuu la noolaa dariiqyada ayuu la mari jiray cuntada ayuu la cuni jiray xataa nebigu sala allahu calayhi wasalam dameer ayuu fuuri jiray sida bukhaari iyo muslim ay mucaadi ibnu jabal radi allahu tacaala canhu ay ka soo wariyeen waxa uu yidhi kuntu rudfa الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam calى ximaarin yuqaalu lahu cufayr waxaa nabigala mar baa nabigala fuujanaa buu yidhi dameer laydhaa cufayr oo waa maxay nebigaa xagga damaa fuujanaa markaa nebigaa magaranaysaa dameerka fuujanaa mucaadna ula fuujanaa waad ogtihiin oo kale xitaa usaama waa kii mar fuujiyey oo usaama ula fuulay ah, naaqadiisii golkaasi ayuha alikhwa nebiga tawaaduciisa ayay tilmaamaysa oo ahaa yani dadka ayuu la noolaa iskamuu sooci jirin ah, isagoo nebiya ah, rasuula ilaahay soo diray dad qofu ilaahay oo boray ugu fadli badnaa ayaa haddana waxa weeyaan kaana yani dadka ayuu la noolaan jiray maalkii oo kale caaisha radi allahu tacaala canha sida ay soo warisay nebigu sala allahu alay slam intaanu dhiman ka hor <coughs> salaadiisu habeenkii badankeegu waxa uu tukan jiray fadhi isagoo fadhiya isagoo fadhiya ayuu salaad tukan jiray intii aanu dhiman ka hor sababtu waa maxay ayuha alikhwa sababtu waxa weeyaan caaisho waxay noo sheegaysaa bacdamaa xatamahu nnaas bacdamaa xatamahu nnaas markay dadku burburiyeen dee nin gurigiisa iskaga nool filadiisa oon dadka ka warhayn mashaakilka ummadda aan la socon marka isaga tallaagadu buuxda caruurtiisuna ay cunto fiican iyo magarasa iskuule fiican ugu jirto waxa laalay wuxuu ummadda ku dhacaya isagu danka ma laha nebigu saasoo kale sal alla alay slam muu ahayn ee nebigu dadka ayuu la noolaa mashaakilkooga ayuu la nooli ayuu magaranaysaa la tacaamuli jiray walidaalika ayay tiri bacdamaa xatamahu nnaas markay dadkii burburiyeen yani qadaayaadkii iyo asxaabtii iyo humuumtoodii iyo axsaantoodii ayuu rasuulku sala allahu calayh wasalam la noolaa taasaa burburisay ilaa salaaddiisa badankeegu ahayd isagoo fadhiyo in tukan jiray intii aanu dhiman sala allahu alay wasalam ka hor nebigu sala allahu alay wasalam ayuha alikhwa yani xitaa waxay gaadhay in aan laga geran jirin asxaabtiisa aan laga geran jirin xadiis ilhijra uu bukhaari soo wariyey raximah allahu tacala markuu nebigu isagii abubakar ay hijroodeen ayaa ansaartiibaa ma aysan karan ah, keebaa nebigiiya ma abubakr mise rasul may kala garan fajaءuu ilى abi bakrin radi allahu tacaala canhu yajcaluuna wujuuhahum ilayhi oo abubakr bay eegiyeen oy moodayeen inuu yahay rasuulkii sala اllah alay slam ilaa markay cadceeddii markay kullaatay ayaa faasaabat rasul اlah sal ly slam cadceeddii baa nebigii ku dhacday kuleelkeygii barqadii so intuu abubakr isultaagay ayuu u hadheeyey markaasay garteen inuu rasuulku sala اllahu alay slam uu yahay maalinkaa maanta ah ay garteen aanu abubakr aan rasuulkii ahayn bal waxaynu ayha khwa sunnaha aynu dersnay xadiista aynu ku naqaanaa yani inuu nin acraabi remiy inuu nebiga u iman jiray nebiga oo asxaabtiisii la fadhiyaa saa wuxuu odhan jiray ayukum muxamed ah, nin remiy miyiga ka soo galay ayaa intuu soo galo ayaa wuxuu la kulmaa nebiga oo asxaabtiisii la fadhiya lianna nebigu calaamad iyo yani wax gooniya sida boqorada iyo madaxda asxaabtiisa kagamu socnayn iyagu la mid ahaa Ah, tawaaduc baa ka muuqnaan jiray sidaa aawadeed baa ninka acraabiga ama ninka reemihiga yimaadaa aanu ka soo cijirin nebiga asxaabtiisa walidaalika ayuu odhan jiray ayuku muxamed keennii baa maxameda ah? keebaa maxameda ah? sala allahu aleh wasalam <coughs> waxaasoo dhamme ayuha waxayna tusayaan in maalinkaa maanta aan nebigu dadka la noolaa waa masalo muhima ayuha oo dadka culimada iyo dadka ducaadda inay fahmaan loo baahan yihin oo aan dadka laysku soocin oonad wakhtigaaga aad ummadda siisid laakiin ayuha اlkhوa bal u fiirso kuwa um, kuwan ummadda xukumay caalam اislaami yacni waxa weeyaan marna dhinaca muskay u jeedsadeen marna dhinaca washington bay ujeedsadeen maxay ummadda u keeneen ummadda waxay u soo hooyeen waa maxay aan ahayn haziimo guuldaro iyo dulli iyo magaranaysaa jab ay ummaddu jabtay inay xoolaha ummadda dhacaan in iyaga iyo magaranaysaa reerkoogu ay xoolaha ummadda ay wax ku qabsadaan caruurtooda ay jeebka ugu buuxiyaan laakiin danta ummadda ayna marraba ayna ka fakirin nebi moxamed sala allahu alay wasalam ummadda iyo asxaabtiisa ayuu la noolaa sala allahu alay wasalam taasoo keliya maaha xitaa sifooyinkiisa sifooyinkiisa ayaynu ka sheekayn doonaa qaar ka mida maselkii oo kale imaam bukhaari raximah اllahu tacala ayaa soo wariyey anas bn malik ayuu ka soo wariyey radi allahu tacala canhu wuxuu yidhi kana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam axsana الnaasi waashjac الnaas arrinkaa u fiirso kaana الnabiyu salى اllahu alay slam axsana الnaas nebigu dadka isagaa ugu wanaagsanaa oo magaranaysa dhinac kastaba khalqi iyo khuluqba wa kaana ashjac الnaas dadkana isagaa ugu geysisanaa dadkana isagaa ugu geesisanaa waxaa laga yaabaa inaad tiraahdid talow geesinimada maxaa maxaad u sheegtay geesinimadu waa arrin loo baahanya inuu ku sifoobo ninka sheekha iyo ninka daaciga ee doonaya inuu ummadda hogaamiyo qof fulin in umadda hogaamin kari maayo way ah, fara fulinimadu ma ahun in cadowga laga baqdo ee eh, waxa fulinimada ka mid ah marka aad dantaada iyo xaaskaaga iyo carruurtaada mar aad la baqatid oo tira haddaan waqtigayga diinta siiyo haddaan lacagteeda diinta siiyo haddaan nafteeda diinta siiyo oo yaa gabadhii u harhaaya oo yaa carruurtii u haraaya oo soo xoolihii baabiimayn fulinimada ayay ka mid tahay nin sheekha iyo nin magaransa wadaada iyo nin daaciya oo sifooyinkaasi leh fulanimadaasi inuu ummadda hogaamiyo waxa inu habeenkii xalay tegey ah. walidaalika ayaynu doonnaa inaynu adkeenno inuu nebi moxamed salى اllahu عalيه wasalam kaana ashjac الnaas ah. kaana inuu nebigu salى اllahu alay dadka ugu geysanaa anas baa xadiiskaasi wuu sii wadaa oo waxa uu yidhi walaqad fazica ahlu اlmadiinati leylatan habeen ayaa reer madiina argagax baa ku yimid ah. fakharaja الnaasu naxwa sawt saa dadkiibaa waxay u ordeen dhinacii uu codku ka yimid faاstaqbalahum الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam waqad istabra'a alkhabr markay baxeen ayaa waxay mufaaja'adii noqotay in nebigiiba ka hor yimid isagoo warkiisa ogaaday macnaheedu waa maxay isaga ayaa uga horreeyey meeshii naxdintu ay ka timid iyo qayladu muu odhan wallahi askartaa tegi doontaa iyo idinku soo maalinkaa maanta idinku horreeya ee waxa weeyaan istaqbalahum الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam waqad istabra'a alkhabr wuxuu ka hor yimid iyagoo sii socda kiioo warkii soo ogaaday salى اllahu عalayhi wasalam wa huwa calى farasin liabi طalxa curyin wa fii cunuqihi sayf faras uu abu طalxa lahaa ayuu nebigu fuujanaa qoortiisana sayfu ku sitay oo nebigu sal allahu alay slam qur-aankiisu nuun muu beri jirin ee geesnimadii jihaadka iyo ragnimada ayuu asxaabtiisa beri jiray isaga ayaa uga horrayn jiray cali bin abi aalibna maynan lahayn marka idaa xamiya alwatiis markuu dagaalku u qaraaraado ayaa nebiga ayaanu magaranaysa aanu ku gaban jirnay sal allahu alayh wasalam bukhaari raximah llahu tacaala ayaa waxau soo wariyey camr maymuun baa xadiiskaasi camr maymuun maha taabici laakiin waa waxan ujeeda saxaabi maaha waa taabici mucaad ardaygiisii weeyaan markuu mucaad dintayna ibnu mascuud ayuu arday u ahaa waxaa camr maymuun radi allahu raximah اllahu tacala uu leeyahay kaana sacdu yucallimu baniihi haؤulaaءi اlkelimaat sacd ibn abi waqaas ayaa caruurtiisa kelmadahan beri jiray kamaa yucallimu mucallimu alghilmaana alkitaaba sida macallinku oo ardayda uu qorniinka u baro waxaanu odhan jiray rasuulkii alleh ayaa kaana yatacawadu minhuna dubra الsalaaة marka salaadda kadib ayuu nebigu yani tacwiidaadka akhriyi jiray maxay tacwiidaadkaasi yihiin allahuma inii acuudu bika min aljubni wa acuudu bika an uradda ilى ardal اlcumr wa acuudu bika min fitnaة اdunya wa acuudu bika min cadaabi اlqabr afartaa arrimood ayaan ilaahow kaa magan geliyaa buu odhan jiray markuu salaadda nebigu dhammaysto waxaan ilaahow kaa magan geliyaa bu nebigu sal اla alay slam odhan jiray aljubn fulaynimo haddaba markuu salaadda tukadee u fiirso waayo ayuha اkhwa fulaynimadu waa sifo xun weeyaan oonu cuntamin ragga doonaya inay umadda hogaamiyaan ilaahu fulinimaan kaa magan galay iyo in cumriga cumrikiisa xun ama asaasaqa ama saasoo kalea inaad ii celisina ilah waan kaa magan galay fitnada in adduunyada iyo maalinkaa maanta ah cadaab qabrigana waan kaa magan galay waxaa cajiib leh in imaam bukhaari raximah اllahu tacaala xadiiskan uu ku soo wariyey kitaab اljihaad inkastoo ay yihiin abcan waxa weeyaan dacawaad rasuulku sal ly slam uu bacda salaa akhriyi jiray haddana laakiin imaam bukhaari xadiiska meelaha uu ku wariyey waxaa ka mid ah inuu kitaabljihaad ku wariyey kitaab aljihaad waayo waa maxay alikhwa dee sifat اljubn iyo jihaadka isla iman maayaan oo nin nin fulayay inuu jihaado maalinkaa maanta lagama yaabo sidaa aawadeed ayaa bukhaari raximah tacaala xadiiskan ugu soo wariyey meelaha kusoo saaray waxaa ka mid ah kitaab aljihaad baa ka mid ah walidalika culimadii hore maxay idhahdeen fiqhu lbukhaariyi fii taraajumihi fiqhu lbukhaariyi fii taraajumihi bukhaari fiqigiisa waxaa laga gartaa taraajumta uu siiyo maxay kitaabkiisa uu siiyo oo markuu cinwaan u tarjumo cinwaankaasi wuxuu tilmaamaya fiqigiisa ayuu tilmaamaya saa aawoodeed ayaa sababta uu xadiiskan inkastoo ay dacwaad yihiin salaada dabadeed la akhriyo haddana ugu soo wariyey kitaab uljihaad ayaa waxay tilmaamaysaa fiqiga bukhaari raximah اllahu tacaala ayib waxaa kaloo ka mida sida nebigu salى اllahu alيه wasalam tarbiyada asxaabtiisa uu tarbiyadeynayey sida ummadda ugu foojignaa oo ugu fiirsan jiray ayaa anas baa wuxuu soo wariyey xadiiskana bukhaari baa leh lam yakun الnabiyu salى اllahu alay slam yadkhulu beyta biاlmadinati غayra beyti um sulaym ila calى aswaajihi faqiila lah waxa anas uu leeyahay nebigu salى اllahu alay slam guri guryaha madiine kamida nebigu muu geli jirin oon ahayn guriga umuslim umuslmna waa anas hooyadii ah. kolkaasaa nebiga la weydiiyey oo l rasul maxaad saa u yeeshaa nebigu waxau yidhi inii arxamuhaa waan u naxariisanayaa buu yidhi qutila akhuuhaa maci walaalkeed baa anigii layla dilay buu yidhi oo walaalkeed isagoo saaxiibkaya ayaa la dilay oo muhimadaan u diray isagoo ku maqan ayaa la dilay maxay taasi tilmaamtahay alikhwa inkastoo walaalkeen xaraam ibnulxaan la dilay oo shahiidu noqday haddana rasuulku juhdiga asxaabtiisu ay bixiyeen iyo dadaalka asxaabtiisu bixiyeen muusan ilaabi jirin laakiin ummaddan bal islaamka maanta u fiirso ah. waxaa laga yaabaa nin sheekhow haliyey ahaa in daalimiintu iyo kafaradu ay eryadaan oo ay kula dagaalamaan risqigiisa iyo amnigiisa iyo ehelkiisa ummadduna iska ilowdo ah. shalayna waxa laga yaaba markuu soo hor fadhiisto oo khudbad akhriyo in magaranaysaa laysoo horbuuxin jiray laakiin markuu dhibaato la kulmo in laiska ilaabo dad mujaahidiin oo ummadda magaranaysa halyeeyo ahaa ayaa waxaa imanaysa in hadhow toole <laughs> juhuuddii ay sameeyeen iyo wixii la qabteen iyo dadaalkii qabteen in laiska ilaabo wallahi iyaga ilahay darti u jihaaday laakiin rasuulku sala allahu alay waxa weeyaan yani wuu abriciation buu ku samayn jiray waxa asxaabtiisu ay qabteen juhuudda ay sameeyeen walaalkeegow sheegaya waa kuma waa xaraam ibnu bilxaan oo waxa weeyaan wuxuu ka mid ahaa asxaabi bi'r ilmacuuna toddobaatankii nin ee nebigu u diray ee dabeetana qoladii uu diray ay magaranaysa ay khayaameeyeen ay laayeen wuxua nin geesii ayuu ahaa radia allahu tacaala canhu xataa markii la dilay ayaa qaala bidami haakada dhiiggiibu intuu markii xagga dambaa magaranaysa laga wareemay taa dhiiggiibaa ayaa laabtiisu ka soo baxay faqaala bidami haakada xadiiska bukhari oo soo wariyey fanabaxahu calaa wajhihi wa ra'sihi dhiiggii laabtiisa ka soo daadanayey ayaa intuu labada gabcood saa ugu qabsaday ayuu wejiga iyo madax ayuu iskaga shubay saa wuxuu yidhi fustu warabbi اlkacba fustu warabbi اlkacba ilaahay baan ku dhaartay rabbiga kacbadaan ku dhaartay waan liibaanay kii gaalka ahaa ee wareemay ayaa u fiirsaday hadalka ninkan uu leeyahay warwaaban dilow dhulku ku dhaco waa kan dhintee fawska iyo liibaantu ka sheekeynaya maxay buu yidhi nin caaqilo ayuu haa aad buu uga fekero wuxuu yidhi waxa hubaale in waxaanan anugu arkayn iyo waxaanan rumaysnayn inuu ninkani arkay uu rumaysan yahay ayaa hubaale buu yidhi buu ku muslimay bartii buu ku muslimay ninka uu leeyahay markii la yidhi oo maxaad rasuul allah guriga uu muslimay maxaad u gashaa guryaha kalema geshide uu yidhi inii arxamuhaa qutila akhuuha macya waa ninkaasi weeyaan isagoo adduunyada kasii tegaa intuu dhiiggiisii labada gacmood ku shubtay wejigii madaxa intuu iskaga shubay layidhi fustuu rabbi اlkacba markaa rasuulku sal اlه alay slam juhuudda asxaabtiisa umuu arki jirin wax iska fudud oo iska tegey laa wuu qiimeyn jiray ya اkhwa qiimo ayuu siin jiray rasuulku salى الlahu alيه wasalam qoladaa reer bairumansheegilay ee la laayey toddobaatankaasi nebigu markii la dilay sida bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen aad buu uga murugooday aad iyo aad uga murugooday ah. ah, iskama hilaabin asxaabtiisiiyo la laayey ee eh, laakiin wuu ka murugooday rasuulku sala allah alay slam murugtiisa waxaa tilmaamtay inuu nebigu bildhan uu qunuudaayey oo qolooyinkii laayey ee eh, ricl iyo dakwaan iyo cusaya iyo bani lixyaan ahaa uu nebigu habaarayay qunuudka ku habaarayay bukhaari raximah allahu tacaala wuxuu anas ka soo wariyey inuu yidhi qanata rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam shahran bacda arukuuc yadcuu calaa axyaain min alcarab Ah. bil dhan buu marka rukuucda u ka soo kaco shanta salaadood uu qunuud samaynayey oo uu habaarayey qolooyinkaasi ah. ah, qolooyinkaanu sheegnay ee magaranaysa reeraha carabta ah ee rucil dakwaan iyo cusaye iyo binilixyaan ahaa ee asxaabtiisii laayey <coughs> qunuudka naabiyalku muxuu tilmaamaya طabcan waa cibaado salaadii laakiin macnaha kale uu bixinaya waxa weeyaan waa in <coughs> in qofka muslimku mashaacirtiisa iyo axaasiistiisa inuu la noolaado dareenkiisu humuumta muslimiinta inuu la noolaado aanu noqon qof baarida qof dhiig oo wax dhaqaajiya aanu jirin marka mashaakilka iyo masaa'ibta muslimiinta markuu arko aanu noqon ee mashaakilka muslimiinta inuu la noolaado loo baahanyi bal iska daaya halku sida bukhaari ay soo wariyeen nebigu markuu buurta uxud markuu arko ayuu wuxuu odhan jiray haadaa jabalun yuxibunaa wanuxibuhu ah, buurtii dagaalkii uxud ku ka hoos dhacay ee ah, asxaabtiisa kuwa badan lagu laayey xamsiya baa ka mid ahaa muscabiya baa ka mid ahaa ayaa muxuu nebigu sal allahu alay wasalam muxuu haadaa jabalun yuxibuna nuxibu wallahi wuxuu odhan jiray nebigu buurtaasi uxud waa buur aanu jecelnay iyaduna wayna jeceshay xitaa mararka qaarkood odhan jiray waxaan tamaniyaa buu yidhi in asxaabteeda maalintii buurta hoosteeda layla dilay sal allahu alayh wasalam ayib nebiga sal allahu alay wasalam alkhandaq ah, maalintii khandaqal qoli waa ayal ikhwa waa macaani loo baahanya dadka culimmada iyo dadka wadaadada iyo ducaaddii in ay istixdaarsadaan ooy ka fekiraan oy waaqacaasi ay ku noolaadaan sida bukhaari ay soo wariyeen raximah allahu tacaala ayaa khandaq alkhandaq maalintii yani asxaabta la soo weeraray eh, kufaartii quraysh iyo nimankii kale yuhuudda intay isbahaysiga samaysteen ay soo weerareen asxaabta madiina waa kuwii khandaqa yani sameeyey markii mashhuuradaasi salmaan faris radi allahu tacala canhu bixiy uu yidhi markana lasoo hujuumo khandaq baanu magaala reer faris khandaq baanu magaalada aanu ku xeri ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu asxaabtiisii arkay aroor qado aroor qabow oo dhaxan iyagoo khandiqii qodaya ayaa wuxuu nebigu ka arkay asxaabtiisii maxay wuxuu ka arkay daal iyo gaajo daal iyo gaajo ayuu ku arkay iyagoo qodaaya dabeetna nebigu sal اlahu alay slam iskamuu magaranaysaa ilaabin u odhan maalinkaa maanta ah, way dhammayn doonaan eh, laakiin nebigu wuxuu doonay inuu dareensiiyo inuu dareemayo waxay dareemayaan bal intaa waxaa ka badan inuu nebigu doonay inuu quluubtooda aakhira ku xidho waxa uu ku yidhi allaahuma laa caysha ilaa cayshu اlaakhira fakfir lilmuhaajiriina wاlansaar ah, ilaahayo nolol nolosha aakhira ma nolol kale ma jirto allahuma laa caysha ilaa cayshu اlaakhira fakfir lilmuhaajiriina wاlansaar riwaayad kale wxu allahuma inahu laa khayra ilaa khayru اlaakhira khayrka aakhiruunbaa khayr nolosha aakhiruunbaa ayuunbaa nolola nolosha addunyada qiimo ma laha qofku intuu doono ha ku noolaado waxa wey imanka meeshan aad ku nooshihiin yacni waa ta laydhaha inkastoo dadkoogu dhinaca maadiyan ay yihiin dad magaranaysaa ilaahay wax kasta siiyey haddana laakiin waxa weeyaan dadka istila adduunka iyagaa ugu badan ah, nisbad ahaan marka sacaadada iyo liibaantu ayalka waa iimaanka iyo diinta weeyaan iyo alla iyo alla cabsiga iyo qofka uu qalbigiisa iyo imaankiisu ku xidhmo aakhiro Ah, adduunyada nolosha akhre marka loo qiyaasan qiimo ma laha waxaa doonto ka xidho gaarigaa doonto ka fuul ah, sidaa doonto ugu raaxayso waxaan xabaanu baa kaa dambaysaa kolkaa wxa iska dhibaatada imanka laakiin nolosha dhabta loo baahay inu qofka muslimku uu halgamo maaha marmaru inuu ku fikro markuu masaajidka yimaado laakiin fii leylihi wa ah, habeenkiisa iyo maalintiisa markuu fadhiyo iyo markuu taagan yahy markuu jiifo markuu caruurtiisa la joogay iyo markuu ka fog yahay arinka loo baahan ya qofka muslimka aanu ilaabini waa aakhira ayuha اlkhوa sa asxaabtii ridwaan اllahi tacaalى calayhim ah, markay maqleen hadalkii nebiga ayaa iyaguna u jawaabeen waxay dhahdeen naxnu اladiina baayacuu muxamada calى اljihaadi ma baqiina abada naxnu اladiina baayacuu muxamada calى اljihaad beden waxaanu nahay kuwii nebi maxamed kula mubaayacooday jihaadka ah, maa baqiina abadan intaanu nool lahay Ah, riwaayad kale bukhaari naftiisu soo wariy raximah اllah tacala waxay lahaayeen naxnu اladiina baayacuu muxamada calى اlإslaami ma baqiina abada kolka ayuha اlkhwa nebigu sida uu ula noolaa saxaabtiisa eg intaa waxa dheer xataa xadiis eh, albara binu casib radi allahu tacala canhu uu soo wariyey bukhaari baa soo saaray ayaa waxa uu bara binu casib yidhi kaana الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam yanqulu الturaaba ywma اlkhandaq ah, kaana الnabiyu salى اllahu alay slam yanqulu الturaaba ywma اlkhandaq maalintii khandaqa ah, nebigu sal la alay slm iskamuu fadhiyin ee waxa weye xidaaciidda ayuu asxaabtiisa maalinkaa la guraay xataa uu yidhi xataa aqmara baطnuhu aw iqbara baطnuhu ilaa ay la calooshiisii iyo magaranaysaa uu boorbuuxiyey habaas iyo boor baa calooshiisii buuxiyey ah, markaa rasulka ayuha alikhwa yani wuu la guray dhagxaanta ayuu la jebinaya xitaa dhagixii ku adkaaday waa kii nebigu jebiyey Ah, sida bara ibnu caazib uu leeyahan waxa weya sal allah alay nebigu camuudda ayuu la guraya xitaa calooshiisii uu habaa sii buurbuuxiyey maantana kuwa madaxda boqorada dunida muslimka ka ah bal xaaladooda ay sida yihiin iyo siday umadda iskaga socaan ah, kolkaasi <clears throat> haddaynu ilaa haddaynu sii wadno ay halka istaagi mayno sida rasuulku sala allahu alayh oo asxaabtiisa ula noolaa eh, malik ibnu xuwayris radi allahu tacaala canhu ayaa waxa uu yidhi ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam fii nafarin min qowmi waxaa nebiga u imid aniga iyo qolo reerkayga ka ah qoloyin reerahayga ka mid ayaa madiina u imid xadii waxaa kelaha wa naxnu shababatun mutaqaaribuun annagoo niman dhallinyaro isku cumri dhadhowa ayaanu nebiga u nimid fa aqamnaa cindahu cishriina leylah buu yidhi labaatan habeen ayaanu nebiga la joognay markaa nebiga wuxuu ku sifeeyey wa kaana raxiiman rafiiqa nebigu raxmad badan iyo magaranaysaa yacni shafaqo badan ayuu ayaa ka muuqato sifadiisa ahayd bal u fiirso labaatan cishoo keliya la joogeen say dareemeen inuu nebigu raxmad iyo shafaqo leeyahay waxaa sifo ayo alikhwa baariza oo si cad nebiga sala allahu alayh wasalam uga muuqatay oon qarsoomayn maalik bin radi allahu tacala canhu xadiiska bukhaari iyo muslim iyo asxaab soo wariyeen waxa weyan wuxuu noo tilmaamaya iyagoo labaatan cisho oo keliya nebiga la joogay haddana laakiin raxmaddiisii iyo shafaqadiisii iyo siduu magaranaysaa ugu jajabnaa asxaabtiisu way qarsoomi weydey falamaa ra'aa falama ra'aa shawqana ilaa ahaalina buu yidhi bal u fiirsa hadanaa markuu arkay inaanu yani aanu tabnayn reerahayagii ile safar maanu kaga nabide su suu u tabay hadduuna mashaacirtooda iyo axaasiistooda aanu la noolayn oo hebel saxaabigiisa walla mushkiladaas taa waa maxay kan maxaa haysta kaasi muu baahanya kaasi muu xanuusanaya hadduuna asxaabtiisa la noolayn seebuu u dareemayaa nimankan safarka ugu yimid ee la joogaa inay ma garanaysaa ay ay shawqu galay reerahoodii oy doonayaan inay noqdaan falamaa ra'aa shawqana ilaa ahaaliina qaala irjicuu noqda buu yidhi waxba helisii jooginayay reerihiinnu ku noqda fakunuu fiihi mucallimuuhum la jooga reerihiinna oo waxbaraab wasalluu salaadana tukada falyu'adin lakum axadukum midkiin haydin addima buu yidhi walyaumakum akbarukum kan idinku weyna haydin tukiyo marka xalkiiba ku noqdeen maalikun wuxuu erti waa ninka nebiga sala allah alay ka soo wariyay xadiiska bukhaariyo ay soo wariyeen salluu kamaa ra'aytumin usalli ah. oo nin kastoo taalibucilmi xadiiskaasi uu xafitan yahay kolkaasi ayuha ikhwa waa dareemsa nebigu sal ly slam sida asxaabtiisa uula noolaa waxaan ku soo gebagabayn doonaa masaladaasi allahuma salli ala maxamed <coughs> gabadh baa xaday almakhzuumiya waa xadiis macruuf oo caana ah. markaa reer sharafley ka dhalatay kolkaa waxay garanayeen reerkoogu dee nebi maxamed gacanta jiri doono marka usaama binu zayd ayay direen oo ku yidhahdeen nebiga la hadaloo magaranaysaa uga shafeeca qaad markaa nebigii markuu usaama u yimid nebiguna usaama radi allahu tacaala canhu aad buu u jeclaa ah, saa waxa uu ku yidhi nebigii sal allahu nebigii baa magaranaysaa wejigiisii baa isbedelay ah markuu usaama arrinkii la soo hadal qaaday ayaa nebigiiba sala allahu alay slm wejigiisii isbedeley marka waxa uu ku yidhi atukallimunii fii xaddin min xuduud illaah usaamow ma xad xuduudda ilaahay ka mida ayaad ayaad wax iga weydiinaysaa riwaayad kale wuxuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaah ma xad xuduudka ilaahay ka mida ayaad maalinkaa maanta ah aad wax iga weydiinaysaa usaama waa isku naxay oo yidhi rasuulka all ilahay dembidhaaf weydii istakfir lii bu ilah rasuulkii allow ilahay dembi dhaafii weydii rasuulkiiba sala allahu calayhi wasalam dabeetana wuu kacay oo dadkiibu u khudbadeey wuxuu ihi waar kuwii idinka horreeyey waxaa halaagay haddii ka shariifkii ee reerka wanaagsan ka dhashay hadduu waxado xadka ilaahay kumay qaadi jirin laakiin haddii ka daciifkii uu xado ee liitee ay magaranaysaa laangaabkii aqaamuu calayhi alxad xadka ayay maalinkaa maanta ilahay bay ku qaadaan wاladii nafsu muxamadi biyadihi ilaaha nafta moxamed salى اllahu alيه waslm gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee low sarqat faaطimata binta muxamadi laqaطactu yadaha haddii faadumo oo ina maxamedi sal اlahu alay slam ay waxaddo waxaashaha inay inanta nabigu waxadee lakiin igtusaal u bixinay hadday faadima waxade buu yidhi gacantan jari lahaa saa nebigu gabadhii buu amray dabeetana xadkii ilahay baa lagu qaaday oo gacantii baa laga jaray caaisha aya radi allahu tacala canha way soo warinaysaa siduu bukhaari u sheegay oo waxay leedahay gabadhaasi markii dambe iyadoo gacantii la jaray hadda u fiirso tarbiyada rasuulka tiyoo gacantii la jaray xadkii lagu oogay ayaa haddana toobadeed toobad fiican bay la timid toobad fiican bay la timid oo way toobad keentay dabeetana waa la guursaday fakaanat ta'tiinii bacda dalika faarfacu xaajataha ila الnabiyi salى اllahu alayh wasalam markii ay toobad keentay toobad caadi mahay toobad wanaagsan ay toobad keentay ee la guursae reer yeelatay ayaa mararka qaarkood way ii iman jirtay bay tihi saa arin iyadoo nebiga arrima ka doonaysaa arrinkii doonaysana nebigaanu sheegi jiray ay alikhwa yacni nebiga isagoo xad ku qaaday oo gacanteedii jiray ayaa haddana ay toosnaatay oo ay hagaagtay oo toobad keentay oy wanaagsanaatay taasi waxay tilmaamaysaa maalinka maanta ayuha alikhwa yacni in nebigu sala allahu alay slm ay dadku fahmeen cadligiisa iyo cadaaladiisa iyo toosnaantiisa iyo wanaaggiisa oo wuxuu samaynaayo u lilaahi wa filaahi wuu samaynayey oo maslaxad gaaro isaguu leeyahay aanay kaga jirin xitaa markuu xuduudda ilaahay markuu dadka ku oogaayo nebiga sala allahu alay waslam maslaxad gaara kamu laheen walidaalika ayaa tii uu gacanta uu ka jaray ee xadkii ilaahay uu ku oogay ayaa waxay gaadhay inay toobad keento ay wanaagsanaato oo markay arrin leedahay xitaa ay caasho u timaaddo oy nebiga sala allah alay slam si arrinteeda ay ugu sheegato waayahay Eh, waxaan filaya aad baan idinku dheereeyey eh, waktigu inu iska gaaban yahiy koolkaasi waxaan usoo noqonnaa imaka yani muxaadarada badankeyga waxaan ku qaadanay muqadimada laakiin waa arrimo muqadimaad muhima weeyaan ah, muqadimaad aad iyo aad muhima weeyaan waxaan usoo noqonnaa shantii sifo eenu nidhi asxaabta ku sifooday ah, shantii sifo eenu nidhi asxaabta rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa ku sifowday ayaynu usoo noqonnaa ta ugu horaysa waxay ahayd luzuumu اljamaaca in jamaacada la laazimo jamaacada in la laazimo jamaacaduna ya ikhwa yani macnayaal badan ayay leedahay laakiin sida xaggan uu u jeeday ma garanaysaa eh, alimaam awsaaci waxa weeyaan waa yani muslimiinta eh, wadartooda oo la laazimo wadarta muslimiinta oo la laazimo khaasatan marka ay muslimiintu ay doortaan muslimiinta badankoogu ah, sawaad alacdam min almuslimiin marka ay doortaan imaam ay beyco sharci u inciqaaday ah, shantii sifo ee nili asxaabta rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayaa ku sifowday ayaynu usoo noqonna ta ugu horaysaa waxay ahayd luzuumu ljamaaca in jamaacada la laazimo jamaacada in la laazimo jamaacaduna yo ikhwa yani macnayaal badan ayay leedahay laakiin sida xaggan uu u jeeday magaranaysaa alimaam eh, awsaaci waxa weeyaan waa yani muslimiinta eh, wadartooda oo la laazimo wadarta muslimiinta oo la laazimo khaasatan marka ay muslimiintu ay doortaan muslimiinta badankoogu ah, sawaad alacdam min almuslimiin marka ay doortaan imaam ay beyco sharci u inciqaaday ah, amiirkaasi iyo imaamkaasi in la aeeco ayaa waajiba in la aeeco ayaa imaamkaasi waajiba haddii uu isagu fulinayo shuruuddii ay muslimiintu ay kugula mubaayacotay ah, shuruuddii ay muslimiintu ay kula mubaayacotay ay madaxda madaxa kaga dhigteen hadduu oofinayo oo ugu horeyso inuu sharciga ilaahay oogo ah, hadduu taa la yimaado waxa wey in la laazimo weeyaan kolkaasi lusuum اljamaca in jamacada muslimiinta la laazimo ah, waa sifo asxaabtu ay ka dhammayd oo in wadarta iyo wuxdadda iyo midnimada muslimiinta la ilaaliyo ayaa u baahan jamacadina waxa wey sida imaam shaatibi raximah tacala ay sheegeen tafaasiir badan ayay ka bixiyeen magaranaysaa inay asxaabtii yihiin maana calayhi asxaabii in ay yihiin jamaacada culimmada iyo mujtahidiinta islaamka inay yihiin muslimiintu hadday wax isku waafaqaan oo gaaladu ay wax ku khilaafto kelmadda muslimiinta inay tahay haddii sawaadura aclamka ay yihiin haddii maalinkaa muslimiinta ay imaam ay doortaan waxa wen waa in eh, alimaam shaatibi ayaa masaladaasi ka hadlay markaa mawduuceenna ma aha inay ina leexisana dooni maayo laakiin muhimku xalka waxa weeyaan midnimada muslimiinta ah, midnimada muslimiinta in la ilaaliyo ibn cabaas radi allahu tacala canhu ayaa waxau yidhi amara allah almuminiina biاljamaca wanahaahum can اlikhtilaafi wاlfirqa ilaahay subxana wa tacaala wuxuu muslimiinta amray inay jamaaco noqdaan oy midoobaan wanahaahum can اlikhtilaafi wuxuuna uu diiday oo uu ka nahiyey inay iskhilaafaan oy firqadii ay ku dhacdo ayuu maalinkaa maanta ah uu diiday ilahay subxana wa tacala suurat alcimran sida uu ku yidhi wاctasimuu bixabli اllahi jamiica walaa tafaraquu xadhigga ilaahay wada qabsada dhammaantiin oo tafaraaruqyadu ay ku dhicin mufasiriintu waxay aayaddaasi ay ka yidhaahdeen waa in qur'aanka la raaco firqadana laga tago itibaacu lqur'an wa tarku lfirqa in qur'aanka la raaco firqadana laga tago walidaalika ayaa markii ay caliyo mucaawiya radi allahu tacala canhum ajmaciin markays khilaafeen ee muddada uu khilaafku dhex yaalay ayaa mashaakil badan baa muslimiinta dhex timid xarakadii jihaadka ayaa magaranaysaa yanii dhaqdhaqaaqaygii u yaraaday waayo muslimiinta iyaga isku jeedsado inay mushkiladda xalilaan bay ninkastoo mushkilad inaynagu carabadeenna aynu la doonano aanay ahayn wixii asxaabta dhex dhacay waxaweyan waa caqiida ahlu sunnaha laakiin cumuuman ayha alikhwa markuu cali radi allahu tacaala canhu uu dhintay inankiisii alxasan radi allahu tacaala canhu ayaa meeshii yimid dabeetna xasan waa kuwii mucaawiya ay heshiiyeen oo xasan isagu uu maalinkaa maanta ah uu ka tanaasulay imaaradii isagoo eegaaya maxay maslaxada muslimiinta isagoo eegaaya iyo danta muslimiinta isagoo eegaaya ayuu maalinkaa maanta ah ka tanaasulay walidaalika ayaa markii ay kelmaddii muslimiintu markii ay mucaawiye ay ku dhammaatay ee ay muslimiintii amiir keliya ay yeelatay uu xasanna uu ka tanaasulay imaaradii ee uu mucaawiye ogolaaday ayaa muslimiintiiba aad bay ugu farxeen saa sanadkaasi ayaa waxay u bixiyeen caam اjamaca aw sanat اjamaca sanadkii jamaacada ayuu bixiyey oo waa maxay waa sanadkii bacda yani khilaafkii muslimiinta dhex dhacay kadib ay muslimiintii midoobeen ay mid noqdeen ayib islaamku ayuha اkhwa yani shacaa'irta islaamka haddaad u fiirsato waxa weeyaan shaciiro kasta iyo mowqif kasta islaamku wuxuu ta'kiidinayaa waxdadaasi iyo midnimadaasi bal waxaad u fiirsataa salaada sida xadiiska waabisa ibnu micbad uu nebigu salى اllahu عalيه wasalam ra'aa rajula yusallii khalfa safi waxdah wuxuu arkay nin safka dabadii oo keligii saf taagan ra'aa rajula yusallii khalfa safi waxdah safkii salaada oo buuxaya keligiiba xagga dambe ku tukanayey nebigu muxuu ku yidhi wuxuu amray inuu salaaddii mar labaad tukado ayuu nebigu salى اllahu عalيه wasalam uu amray faamarahu an yuciida الصalاة xadiiskaasi imam axmed ayaa soo wariyey xadiis kale nebigu wuxuu yidhi laa salaata limunfaridin khalfa safi waxdah nin keligii safka uh, gadaashiisa ku tukanaya salaad uma sugnaa oo maxaa markaa la sheegayaa in muslimiintii ay saf keligood noqdaan oo ay maalinkaa maanta ah ay meel iskugu yimaadaan xitaa salaadiiba astaan iyo calaamad u ah midnimadii iyo wuxdadii muslimiinta nebigu sal اllahu alayh wasalam sida xadiis ubay ibnu kacbu soo wariyey waxa uu nebigu sal اllahu alay slm yihi salaatu rajuli maca arajuli aska min salaatihi waxdah وصلاaته mع الرaجuلayن أskى min صaلاaته mع الرaجuل وma kana أكثر fahuوa أحaب إلى الlahi عaزa وaجل salaadu uu ninku maalinkaa maanta ah uu nin la tukado ayaa ka fadli badan salaadda uu keligii tukado salaadda uu laba nin la tukado ayaa ka fadli badan iyaduna salaadda uu qof keliya la tukado وma kana أكثر kolba markay jamaacadu sii badatana fahuwa أxabu ilى الlahi عaزa وaجل ilaahay magaranaysaa wax agtiisa waa looga jecel yahay markay jamaacadii badato waayo waxaa loo jeeda ikhwa inay muslimiintii ay midoobaan xadiiskaasi abu daa'uud iyo nasaa-i ee soo wariyey ibnu xibbaan iyo alxaakimna way tasxiixiyeen imaam nawowina waxa uu sheegay in caliy اlmadini radi allahu tacala canhu raximah اllah oo sheekhii bukhaari ahaa inuu xadiiskaasi uu tilmaamay inuu yahay xadiis saxiixa ayib waay salaaة اljamacati afضal min salaati اlfadli bisabcin وacishriina daraja waa kii nebigu lahaa oo salaada jamaacada ayaa salaada keligaa tukato ka fadli badan toddobiyo labaatan darajo riwaayad kale waxa uu yidhi shan iyo labaatan darajo ayuu yidhi oo maxaa markaa la doonaya in la emfisais gareeyo oo tarkiis lagu sameeyo in salaaddii jamaacadu ay loo baahanya sida yani alqowl araajix min aqwaali ahli اlcilmi waxayn salaada jamacadu waa waajib oo sunno muakada maaha ah, qowlkaah in salaada jamaacadu ay tahay sunno muakada waa qowl marjuuxa ah, sida raajixa min aqwaali ahli اlcilm salaada jamaacada oo masaajidka lagu tukada raggu waajib ayay ku tahay ee sunno ma aha ah, weliba qofka khaasatan qofka eedaanka maqlaaya ee masaajidka u dhow waayo waxaa tarkiis lagu samaynaya maalinka maanta ayo ikhwa in muslimiintii la mideeyo ay shan jeer maalintii meel iskugu yimaadaan si midnimadaasi ay mar kasta ma garanaysaa yani revival iyo tajdiid iyo ixyaa lagu cusboonaysiiyo noloshoodii ayaa loo baahayey soonko kale <clears throat> nebigu sal اlahu alay slam sida xadiiska ibn cumar radi allahu tacala canhu soo warinayey idaa ra'aytumuuhu fasuumuu wa idaa ra'aytumuuhu faaftiruu oo la doonay layidhi markaad bisha ramadaan aragtaan sooma bisha shawaal markaad aad aragtaanna ciida oo loo jeedo inay muslimiintu meel ku wada nooli yani sida qolka raajixba haddii ay muslimiintu meelo kale ku kala nool hadday maqlaan in muslimiintu ay mar wada ciidaan oo ay midnimadaasi siyaamkooga iyo maalinta ciidda ee farxadda ay ka muuqato waa siyaabaha uu islaamku uu nooleynayey uxuduudda muslimiinta xajka ayuha اkhwa ah, xajka ka fekir iyadoo ilaahay la hortaagay maalinta carafa iyo intaasi manaasigta lagu jiro dhar isku midaan ah la xidhan yahay ay dadku isku mid yihiin garoomo iyo xidigonisita aanu jirin ilaahay loo wada siman yahay meel yani mowqifka carafa la wada taagan yahay kacbada la wada dawaafayo safiya mar wala wada rooraayo la saciyaayo ayaamu tashriiqa la wada taagan yahay ma garanaysaa in eh, mino la wada taagan yahay waxaa talbiyad keliya la wada akhriyaayo labayk allahuma labayk oo xitaa talbiyadoodiiyo dikrigoogi la maxay daliil ka yihiin ayuha alakhwa waxaasoo dhan waxay daliil ka yihiin ahamiyadda ay leedahay midnimada muslimiintu ay leedahay ahamiyadda ay midnimada muslimiintu ay leedahay nebiga ayaa maalin baa wax arkay asxaabtii safar ku jirtaa oo markay degeen ayaa qolaba way kala faafeen oo middo qolaba geed bay hoos fadhiisatay nebigu wuxuu ku yidhi ina tafaruqakum hada min ashayطaan ina tafaruqakum hada min ashayطaan buu yidhi kala faafka aad kala faafteen eed qolaba meel fadhiisatay waxa weeyaan maalinkaa maanta ayuha alikhwa shayطaanka ayuu ku sugan yahy walidalika ayaa xataa marka dikriga iyo cilmiga marka la akhriyaayo yani dikriga waxaan ujeeda طabcan sida suufiyada in dikri loola fadhiista maaha lakin waxaan ujeedaa cilmigaan ujeeda majaalista cilmiga in laysku soo ururo oo lasoo dhowaado ayaa maalinka maanta ah loo baahan yahay waxaasoo dhanna waxay tilmaamayan ayuha اikhwa maalinka maanta ah ahamiyada ay masaladaasi leedahay inta aran ka bixin ayuha ikhwa masalada wuxdadda iyo midnimada muslimiinta dhowr arrimood baan jecelay inaan tilmaamo midnimada aynu ka sheekeynan leenahay labaha asxaabtiibaa mid ahayd inaguna inaynu maanta midowno loo baahan yahay waa inay noqoto midnimo ku dhisan tawxiidka iyo caqiidada iyo manhajka ahlusunna waljamaca ma doonayno midnimo ku dhisan bidco iyo khuraafaad ah, looma baahno midnimadaasi oo qolaynka qaarkood waxay ku odhanayaan ka suufigii hayna soo galo kii shicigaan hayna soo galo ah, dadka mawlidnebiga ha u diidin waayo dadkiibaa magaranaysa khilaafaye abadan sidaynu dib u arki doonno wuxudadda loo jeedaa waa wuxudad ku dhisan caqiide saxa iyo manhaj salafiya oo waadixa oo cad oon harheer ku jirin ah, asxaabtii saa ahayd laakiin qof kasta la soo geliyo oo laga aamuso qaladaadkiisa iyo khuraafaadkiisa iyo bidiciisa wuxdadaasi tii asxaabta ee ridwaan ullahi tacaala calayhim aynu ka sheekeenna maaha ah, qolooyinka doona inay dadka isku soo ururayaan wallahi waanu badan nun may waanu badannadaasi maalinkaa maanta lama baahnaa waayo waxa weyan akhwa sida macsida haddii muslimiintu ay ku dhacaan nasriga aan ugu imanayn ayaa hadday bidac ku dhacaanna uu nasrigu maalinkaa maanta ah uu aanu imanayn oo haddii dad macaasidii ka fogaaday oo khamrigii cabbayn oo sinaysanayn oo ribada aan la mucaamilayn laakiin lagu imtixaamay bidac oo salaadoodii iyo adkaartoodii iyo masaajidoodii iyo tallaabaday qaadaanba bidcuun ku dhegsan oo sunnihii diidan dee xaggee nasriga ilahay ka heliyaan ah, walidaalika dacwadeennu inay ku dhisnaato yani fahamkaasi salafiga ee waadixah oo kii asxaabtu fahmeen ayaa loo baahany mm. teeda kale maslada kalen u baahanay inaan xaggan tilmaamo waxaa ka mid a ah in ayuha alikhwa yani umuurka umuurta laisku khilaafay ee la xidhiidha dhinaca furuucda iyo usuushaba haddaynu muslimiinta nahay inaynu iskhilaafnaa suuragala khilaafkaasi wuxuu noqon karaa khilaaf la xidhiidha arrimaha usuusha diinta ah, iyo khilaaf la xidhiidha furuuca diinta iskhilaafkaasi ayuha اkhوa waxa weeyaan waa in loo celiyo maxay ilى warasuul ilahay rasuulka loo celiyo onaad odhan anuu sheekaygan u celinaya jamaacadayda iyo xisbigayga iyo wadaadkii wax ka soo burtay iyo madhabkaan haysto iyo magaranaysaa yani cultural backgroundkayga si aan wax u fahamsanahay meeshaan ka imid muslimiintu isku iman maayaan inta mid kastoo inaga midi uu jamaaco ku dhegsan yahay iyo xisbi iyo zaciim iyo sheekh iyo madhab waxa weya ayuha اkhوa wax hagaagaya ma jiri maayaan isku iman mayno ah, masaajidkii aynu ku wada jirno ayaynaan ku heshiinayn ah. kolkaasi mar kale wax laisku khilaafo waa in qalbigaaga iyo qalbigaygu u ku noqdaan maxay qaala اllah waqaala rasuul ah, oo helo soo horroorin sheekh baa sidan yidhi jamaaca sidan tiri iyo xisbi baa sidan yidhi aniguna kula soo horroori maayo eh, laakiin markaynu iskhilaafno ama arrimo farci ahaadaan ama arrimo usuul ahaadaane inagoo walaalnimada islaamnimada ilaalinayna waa inaynu dib ugu noqonno maxay kitaabkii ilaahay iyo sunihii rasuulka salawaat اllahi wasalaamu alayh waxaan ku soo koobi doonaa ayuha اkhwa yani wuxuudda muslimiinta shaydaanka ayaa necab walidalika waad ogtihin shaydaanku inuu carshigiisa sida xadiiska ku so aroortay inuu badda duldhigo ah, badduu carshigiisa duldhigtaa saa askartiisa iyo junuuddiisa ayuu fidiyaa hadhow markay ku soo noqdanayaan mid baa u yimaado sida maxaad samaysay wuu yidhi hebel baan daba socday oon daba socday ilaa anzilo ku riday xamal qoon buu yidhahda ku kala yimaado maxaad samaysay hebel baan daba socday socday socday ilaa uu khamri cabbay waxba maad samayn hadhow mid u yimaada askartiisii ka ah. wuxuu yidhi hebel baan daba socday ka daba shaqeeyey shaqeeyey shaqeeyey shaqeeyey ilaa aan isagii xaaskiisii kala furay ah, saa intuu soo dhaweeyo garabka ka garaaco ayuu ku yidhaahdaa anta anta anta ah, adigaan kuu baahnay adigaa shaqo weyn qabtay waayo markuu markaad reer burburiso ee yacnii reer guri noolaa saqaf keliyuu u ka dhexeeyey cuntada meelkooda cuni jiray carruur wada mustaqbal iyo ujeeddo lahaa marka aad kala burburiseen odaygina dhinac ka dhaco islaantiina sida dee waynu ogna meeshaan ay odayga islaanta ugu hanjabto ila nidaamkii gaalada ayaa ii dhasaacidiye ay tira carruurtii arki maysid ay carruurtiina halkaa bilaa aabba ay noqoto amaba intuu isagu carruurta islaanta ka xado ay carruurtii bilaa hooye noqoto waxa faa'iida la soo waa maxay furqadu ayuha اkhوة way xuntay waxaan kusoo gebagabaynayaa masaladaasi imaam طaxaawi raximah الlahu taعaalى caqiidadiisa waxa ku yidhi wanara اljamacata xaqa وصawaabا wاlfirqaةa zayغa وcadaaba imaam طaxaawi raximah الlahu taعala wuxuu caqiidadiisa ku yidhi jamaacada waxaan u aragnaa inay xaq iyo sawaab tahay firqadan waxaan u aragnaa inay hallow iyo cadaab ay tahay ayb masalada labaad iyo sifada labaad waa sifo kaleo muhima oon doonayna iyadana aan wakti ku yar bixiyo waxay tahay inuu yidhi wuxuu lusuum اljamaaca aswaadana yidhi waxa uu yidhi watibaacu sunna watibaacu sunna ah, in sunnaha la raaco waayo ayuha اlakhu sunuhu waa muhim ah, sunuhu waa muhim walidalika ayaa eh, maxamed ibnu siriin sida addaarami iyo alaajuri fii kitaabi shariica kusoo wariyey addaarimiina fi sunanka kusoo wariyey ayaa maxamed ibnu siriin ayaa wuxuu ka sheekeynaya qolooyinkaa hore ee salafkii waxa uu yidhi kanuu yarawnahu calى الطariiqi maa daama calى اlأhar kanuu yarawnahu calى الطariiqi maa daama calى اlأhar wuxuu yidhi inta uu ninku ku taagan yahay maxay inta ninku uu ku taagan yahay yani aharka iyo xadiiska uu raacayo waxay u arki jireen inuu ariiqii haysto inuu ariiqii haysto ayay u arki jireen inta uu sunnaha ku taagan yahay waxay odhan jire wallaahi hebel ma leexan weli ariiqii u haya ariiqii u haya ibnu mascuud radi allahu tacala canhu waxaa laga soo wariyey inuu yidhi aliqtisaadu fi الsunna khayru min alijtihaadi fi اlbidca aliqtisaadu aliqtisaadu fi الsunna khayru min alijtihaadi fi اlbidca abu darda raximah اllahu tacala isaguna waxau yidhi iqtisaadu fi sunati khayru min ijtihaadi fi bidca waa laba qowl oo isku dhow oo ka turjumaya fahamka asxaabta ridwan اllahi tacala calayhim sunno yar ood qabsato ayaa wuxuu ka khayr badan yahay bidca aad ku dadaasho oo aada badsatay intaad bidcada ku dadaali lahayd sunnaha yani dhadhoweyso hadalkaa macnihisu waa maxay alikhwa hadalkaa macnihiisu waxa weeyaan in khayrku sunnaha ku jiro camal fara badan oo bidca ku dheehani khayr ma laha camal yar oo sunnihiina khayr badan ayuu leeyahay walidalika waxaad arki kartaa maelka o kale tusaale haddaan ini aan idin tilmaamo suufiyiinta waa laga yaba qulamka qaarkn wala kuwaas waa suufiintii berigo lakin may iminkay nala nool yihiin ah. iminkay nool yihiin waa waaqic maraykan bay joogaan yurub bay joogaan caalam islaami bay joogaan waa xaraka nashiita oo nool oo in looga hortago u baahan ah. maalkii oo kale adkaarteeda waxaa ka mid ah in maalkii oo kale adkaarteeda waxay uqaybiyaan saddex qaybood bay uqaybiyaan waxaan dikriga caamada dadka caamada aan weli heer sare gaadhin laa ilaha illa allah Ah, taasi waxba kuma jabno waxa waa kelimatu tawxiid qolada kuwaa ku xigta ee levelka labaada ayaa waxay idhahdeen dikrigoogu waa allah allah allah oo waxaa laga yaabaa in saddex kunoo jeer maanta intuu fadhiisto allah allah allah allah allah allah adaad hayo ilaahayna marnaba inamuu farin inaynu ku xusno alism almufrad ah, ismigiisa mufradka ah inaynu ku xusno ilaahay inoomuu banayn oo inoomuu sharci yeelin subxaana اllahi wabixamdi subxana اllahi اlcaظiim laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah alxamdu lilah subxaana allah allahu akbar ism mufrada oo ilaahay lagu xuso lama hayo laa fi kitaabin walaa fi sunna laakiin nimankaasi waxaa laga yaabaa xalkii intuu ka yidhaahdo subxana allahi bixamdi boqol jeer uu fadli badan heli lahaa ayaa gidiga maanta in saddex kunoo jeer iyo shan kunoo jeer intuu allah allah yidhaahdo ana waxba ku helayn waayo camalkaasi waa camal bidciya weeyaan haba badnaadeen qolada saddexaad ee aqtaabtooda markay heer sare gaadhaan ayaa dikrigooda waxay dhahdaan waa huwa huwa huwa sidii ecigii oo kale soo maha ayib marka huwa maha dikri ma aha nebi maxamed ilahi kuma xusin huwa ee wuxu odhan jiray subxana allahi bixamdi subxana allahi alcaظiim subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah adkaartii nebigu kuwaasi weyn ee sunanka lagu soo wariyey laakiin taan xaggaa soo farsidaa saddex kun jeer aroortiiy galabtii aad huwa huwa wada tiraahdid waxaan waa daalaad isdaalinayso oonad khayr iyo ajir aanad ku helayn ibn mascuud iyo abudarda iyo asxaabta kale ee tiri aliqtisaadu fi sunna khayru min alijtihaadi fi اlbidca taasi ayay ujeedeen camal yar oo sunaha waafaqsan ayaa ka khayr badan camal badan oo bidciya ood ku daashay saasay ujeedeen cumar ibn khaaab radi allahu tacaala canhu isaguna waa kii lahaa iyaakum horta intigaa dhawa <coughs> nebigu cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ayaa waxa uu yidhi iyaakum waasxaab ara'y waa nimanka ra'yiga diinta ku cabira ee ra'yigooga iyo sidana ila tahay iyo falsafadda diinta ku cabira ee dadka ugu fidyooda iska ilaaliya buu yidhi iska ilaaliya nimanka cumar bn khaaab maantana meeshaa tegtid waxa weyn jaraa'id iyo manaabir fikriya iyo magaranaysaa majalaad iyo niman magaranaysa maay tl asaatid ah oo fikrigaasi caqlaaniga ah dhinaca kasta muslimiinta uula magaranaysaa uh, ula dhaafiya ayaa jooga cumarna wuu inooga sii digi radi allahu tacala canhu iyaakum asxaab ara'y waa nimanka ra'yiga diinta ku qiyaasaa iska ilaaliya sababtu waa maxay fainahum acdaa sunan buu yidhi fainahum acdaau sunan sunnaha ayay cadow yihiin buu yidhi acyadhum alaxaadiiu an yaxfaduuhaa waxay ka daaloonay tamar u yeelan waayeen inay axaadiista rasuulka ay xafidaan fa qaaluu bira'yi markay axaadiistii xafidi kari waayeen ilan xadiiska oo la xafido iyo sunnaha rasulka oo la bartaa adoo iska jiifo kuu iman maayo ee eh, waa juhdi ku bixiso waa dadaal ku bixiso waa inaad habeenkii soo jeedo ha saxiixiisi iyo daciifkiisi waa inaad kala barato oo anad ummadda aanad axaadiis daciifa aanad magaranaysaa aanad ku akhriin dadaal buu baahan yi acyathum alaxaadiisu an yaxfaduuha faqaaluu bira'yi ah, markay xadiiska xafidi kari waayeen ayaa ra'yigiibay dadkii ugu fidyoodeen fadalluu waadalluu dabeetana waa hallaabeen dadkiina waa halleeyeen cumar radi allahu tacaala canhu laftiisa waxaa ka wariyey addaarami ayaa sunanka kusoo wariyey ajurna fi sharcadi ayuu kusoo wariyey ibnu baطna fi libana ayuu kusoo wariyey waxa uu leeyahay cumar radi allahu tacaala canhu sayaأtii unaasun sayujaadiluunakum bishubahaati اlqur'an qolooyin shubahaadka qur-aanka idinkula murmi doonaa ayaa idiin iman doonaa ee khuduuhum bisunan sunnaha ku qabta fa ina asxaaba sunani aclamu bikitaab illaah kuwa sunnaha yaqaana ayaa u cilmi badan kitaabka ilaahay ila nebigu sala allahu alay slam maxau yidhi alaa inii uutiitu lqur'aana wamilah qur'aanka iyo qur'aanka la mida ah ayaa laysiiyey oo haddaad tiraa anuu qur'aanku banqabsanaya sunnihii waxba ku fali maayo dee daal iyo zindiiq baa tahy walciyaadu bilah ah, qofka sidaa idhahdaa ilaahay dhamaan haydin sharfee qofka sidaa yidhahdaa waxa weeyaan waa zindiiq iyo qof hallowsan weeyaan walidalika ayaa imam shaafici raximah allahu tacala maxaa uu yidhi man qabila can rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam fabifardi illaahi qabil ninka rasuulka ilaahay ka aqbalaa ee wuxuu rasuulku yidhi aqbalaa dee amarkii ilaahay buu ku aqbalay oo alleh ayaa subxaana wa tacaala ina faray oo inagu waajibiyey in wixii nebi maxamed uu yidhi aynu aqbalno sidaad ogtiinnaha tafsiirka waxaa ugu fadli badan tafsir اqur'ani biاlqur'an in qur'aanka qur'aanka lagu fasiro iyo tafsir اlqur'ani bisunna iyo qur'aanka sunnaha lagu fasiro iyo tafsiirka iyo qur'aanka oo aqwaasha saxaabada lagu fasiro iyo qur'aanka oo aqwaasha taabiciinta lagu fasiro kadibna qur'aanka oo luqada af carabiga ah ee magaranaysaa toosan lagu fasiro kolkaa in qur'aanka qur'aanka lagu fasira lagu fasiraa sida cilmu tafsirka waadixa ku ah waxa weyan waa sida ugu fiican iyo in qur'aanka maxay lagu fasiro dee sunaha rasulka lagu fasiro oo rasulku haddii qur'aankiina uu inoo fasiray dee maxaynu doonan doonaa maynaynu doonanaa ma aysan jirto waayahay masaladaasi ayuha ikhwa waxay waa masale muhima weeyaan asxaabtii rasuulkuna ridwan اllahi tacala calayhim aad bay ugu dadaali jireen fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ilى اllahi wالrasuul ayaa fudayl ibnu cayaad ayaa waxa uu yidhi yani in fudayl inaan ma filaya cumuuman slafka ku ka mida ayaa waxau yihi dabari baa tafsiirkiisa kusoo wariyey ayaa wuxuu yihi maadaama xayan fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ilى اllahi wالrasuul haddaynu wax isku khilaaftaan <coughs> fain tanaasactum fii shayin haddaynu wax isku khilaaftaan farudduuhu ilى اllahi ilaahay u celiya wاrasuul iyo rasuulka kolka aarkaasi uu dabri soo wariyey waxa uu leeyahay salafkaana saa yidhi maadaama xayan waana tafsiirka aayadda weyn maadaama xayan inta intii uu noolaa waa in isaga loo celiyo faإida qubid fa failىa sunatihi markuu dhintay kadibna waxa weeyaan ayaa loo celinayaa dee loodhan maayo shaksigii rasuulku ma joogo ee waxa weya sunnihiisii ayaa ilaahay xafiday oo ina hor yaalla oo culimo waaweyn ay ilaalisay oo cumrigoogii caafiyadoodii ay ku bixiyeen siday sunnaha rasuulka u xafidi lahaayeen in sunnihii loo noqdo weeyaan oo haddii la iskhilaafo waa in sunnaha loo noqdo markaasi asxaabta rasuulku ridwan اllahi tacaala calayhim aad bay uga soo horjeedi jireen bidcada oo la dagaalami jireen aqwaashoodana way ka muuqataa waayo waxa ayal akhwa bidcada wixii sunnaha ka soo horjeeda wixii aan sunno ahayni waa bidco ah, wixii aan sunno ahayni waa bidco ah, kolkaasi ayaa asxaabtu ridwan ullahi tacaala calayhim waxay u arkeen in waajibka diiniga ee saarani inuu yahay in maalinkaa maanta ah bidcada laga hortago tago oo sunnaha la nooleeyo ilaahay ugu dhowow ah, ilaahay ugu dhowow intaad aqwaasha ragga aad noolan lahayd waxa weyan sunantii iyo maqaalaadkii maxamed bin cabdillahi sala allahu alay slam dadka ku dhex noole dhowr tusaaleo asxaabtu ay tilmaameen waan inii sheegay sidii asxaabtii ay khawaarijtii iyo qadaradii iyo nimanka qadariyada ay uga hortegeen waxawn waad ugu noqon kartaa kutubta taariikhda iyo kutub alcaqaa'id yani mawaaqif aad iyo aad u adag ayay ka lahaayeen si aan tusaale uga bixina waxaan kusoo koobi doonaa eh, allahuma sal ala maxamed imam muslim raximah llahu tacala fi kitaab aliimaan xadiisu kusoo wariyey yaxya ibnu yacmar ninkaasi ayaa waxa uu yidhi kana أwala man qaala fi اlqadari biاlbasra macbad aljuhani masalada qadarka oo ah nimankii waxa weeyaan yani nafyi اlqadar qoladii qadarka nafyiday ee tiri ilaahay subxana wa tacaala waxba muu qadarin ee qofka bini adamku isaga wuxuu doona iska samaystaa xitaa kuwoga qolaaddii ee xadgudba yidhaahdeen ilaahay xitaa wuxuu ogaadaa afcaasha addoomihiisa markay dhacaan kadib marka qadarka nafyigiisa qofkii ugu horreeyey magaalada basra waa ciraaqda ku taallaaye kaga hadlay wuxuu ahaa ninkaasi macbad aljuhani qaala faاnطalaqtu ana wa xumayd bn cabdiraxmaan alximyariy aniga ninkaa xumayd bn cabdiraxmaan alximyari ximyariga ahaa ayaa waanu tagnay buu yidhi xaajayni aw muctamirayni annagoo xaj ama cumro doonayna faqulnaa low laqiinaa axada min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alay slam wuxuu war dulaynu waxaa laga yaabaa inaynu la kulanno asxaabtii rasuulka ku ka mida fasa'alnaahu camaa yaquulu haaulaa'i fi lqadar dabeetna aynu weydiinno waxa nimankaasi ay qadarka ka yidhaahdeen oo waa maxay markaasi yani asxaabta rasuulka ayaa loo arkayey xilligaasi kuwa lagu daydo wallaahi maqaalad aan asxaabtii rasuulka odhan ayaa magaaladii basre ka soo baxday aynu asxaabtii rasuulka u tagno aynu weydiinno waxa ay qadarka ka yidhaahdeen waxa uu yidhi fa wafiqa lana cabdulaahi bni cumar daakhila lmasjid ilmasjid cabdulaahi bni cumaroo masaajidkii madiine gelaya waxaan ujeedaa masaajidka sii gelaya cabdullahi bni cumar oo masaajidka sii gelaya ayaanu la kulannay faاktanaftuhu ana wa صaaxibii axaduna can yamiinihi wاlaakharu can shimaalihi anigii saaxiibkay baa labada harood baanu ka dhex ayaanu ka raacnay cabdullahi bni cumar midkaana dhinaca midig buu ka maray ka kalena wuxuu ka maray dhinaca bidix fadanantu ana صaaxibii sayakilu اlkalaama ilaya waxaanan malaystay buu yidhi oon isiri kolley saaxiibkaa adiga ayuu kuodhan adiga ayuu ku odhan doonaa hadal oo su-aasha bal cabdilaahi bni cumar weydii faqultu abaa cabdiraxmaan wuxuu yidhi abaa cabdiraxmaan waa kunyadiisii weeyaan innahu qad dahara qibalanaa dhinacaygii aanu ka nimin basra waxaa ka soo baxay naasun yaqra'uuna alqur'aana wayataqafaruuna alcilma waxaa ka soo baxay magaaladeedii basra niman qur'aankana akhriyaaya dabaleeg qur'aanka akhriyaaya wayataqafaruuna alcilm yataqafaruuna yani sida imaam nawwi raximah llahu tacala sharxi saxi muslimka ku sheegay waxa weeyaan qawaamidiisa yani masaa-isha cilmigee hoosaysa ee daboolan kuwa doonanayo ku xeel tegaaya oo hamoodin qof kastoo qur-aanka akhriyey inuu fahmay qur-aankii inuu sunihii fahmay hamoodin waayo xitaa xadiiska abi saciid alkhudriy oo bukhaariy soo wariyeen markuu khawaarijta uu ka sheekeynayay nebigu sala allahu alay slam muxuu yidhi wuxuu yidhi ah, yaxtaqiru axadukum salaatuhu cinda salaatihim wa siyaamuhu cinda siyaamihim salaadiinna ayaad xaqirsanaysaa salaadooda markaad u qiyaasto soomkaaga markaad soomkooga u qiyaasto ayaad soomkaaga ad ad xaqiraysaa wayn ka soom badanyihin wayn ka salaad badan yihiin yaqra'uuna alqur'aana qur ayay akhriyayaan laa yujaawisu xanaajirahum kalxamaha qur uma dhaafaayo yamruquuna min addiini diinta waxay uga dhexbaxayaan kamaa yamruqu sahmu min aramiya laabka aad ku dhufato yani waxaad ugaarsanayso maalkood kale cawsha markaad ku dhufato ama sakaarada laabku intuu dhinaca kaga dhacayo dhinaca kale ka baxaa isagoon hilib iyo dhiig iyo dheecaan waxbaan ka qaadan Ah, yamraquuna min asahmi kamaa yamraqu sahmu min aramiya sidaa u leebkaas uga dhex eenu dhiiggeygii iyo magaranaysaa dhecaankeygii aan waxba uga qaadan ayaa diinta saasa uga dhex oo qur'aankani ay akhriyaan culimmadu tafsiirka xadiiska waxay idhahdeen waxaa la yidhi ku manaafacaadsan maayaan ah. qur-aanka ay xafideen ku manaafacaadsan maayaan ilan waa ahlu bidace ama waxa la yidhi tafsiir kale ilaahay xaggiisa loo rafciyi maayo kolkaa nimankan qadiiradana waa ka yaxya ibnu yacmar muxuu yidhi wuxuu yidhi yaqra'uuna alqur'aan wayataqafaruuna اlcilm qur-aankana waa akhriyaan cilmigana way doonanayaan wadakara min shanihim arrinkoyguu ka warramay waxa la yidhi wadakara min shanihim hadalkaasi sida imaam nawowi yidhi waxa weeyaan waa nimanka ruwaadda ah hadalkooga wa anahum oo ma aha yaxya ibnu yacmar hadalkiisi ma aha wa anahum yazcumuuna an laa qadar wa ana alamra unuf waxa ay sheeganayaan inaanu qadar jirinin amarkuna uu yahay amar musta'nifa oo qofka biniaadamku isagu wuxuu doono sameeyo ilahayna aanu qadarin wax ilahay qadaray aanu jirin walciyaadu billaah waa qowl bidciya oo xun markuu waxaasi uu sheegay ayaa cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhu ayaa waxau yidhi wladii waxaa urta ku yidhi faidaa laqiita ulaaika buu yidhi war haddaad yaxyow nimankaa aad la kulanto faahbirhum u sheeg annii barii'un minhum inaan beri ka ahay wa annahum bura'aau minii iyaguna ay beriiga yihiin mowqifka asxaabtu ahlu bidca ka taagnaayeen kaasi ayuu ahaa mowqifka asxaabtu ay ahlu bidca ka taagnaayeen kaasuu haya oo ibnu cumar leeyahay u sheeg inaan beri kaahay iyaguna ay beri iga yihiin ma aha wallaahi masaajidka inu ogolaano mawlid nabiga ha iska akhriyaan waxba kuma jibnay kuwa suufiinta iskaga dikriyaan qur-aanko xadarada xadarada ha ku wadaan kan aynu iska wadanoo xabaalaha ku wareegaya cabdiqaadir sheekh way isbaryaaya waa manhaj khilaafsan manhajkii asxaabta waad maqlaysaa oo cabdillahi ibnu cumar nimankaa muxuu ku yidhi wuxuu yidhi waar u sheeg buu yidhi nimankaasi yaxyow markaad ku noqoto reer basraa ee qadarka diiday inaan anuu beri ka ahay iyaguna ay beriiga yihiin waayo aeerkhu haddii aan haddii aan sunnaha la noolayn oon bidcada sida culimmadu sheegeenna waxyaabaha keena inay bidcadu ay maalinkaa maanta ay faafto waxaa ka mid ah in ahlu dadka culimmadu ay bidcada ka aamusaan waxa ugu daray uu yidhi waladii yaxlifu bihi cabdullaahi bni cumar cabdillaahi cumar waxa uu ku dhaaranayaa low ana liaxadihim midla uxudin dahaban faanfaqahu haddii midkoodu buurta uxud in leeg oo dahaba uu leeyahay uu sadaqaysto maa qabila allaahu minhu xataa yumina biاlqadar ilaahay kama aqbalaayo dahabkaasi buurta uxud leeg ee uu sadaqaystay ilaa uu qadarka u rumeeyo dabeetna waxa uu sheegay xadiiska macruufka ah xadiiskii uu yihi xadanii abi oo xadiiskii macruufka ahay markuu nebi markuu malkuljibriil u yimid nebiga sala allahu alay wasalam Eh, imaam nawwi uu arbiciinkiisa ku sheegay xadiiskaasi ayaa sababta u wariyey sheekadan sheekadanaheed waa ka markuu dee weydiiyey fa akhbirnii can aliimaan uu yidhi ah, oo iimaankii waxaa ka mid a ah in qadarka la rumeeyo kolkaa inkoo mowqifka ka taagnaayeen ducada kaasi ayuu ahaa waxa weeyaan luzuum ljamaca ka hadallay shantii sifo iyo waxaynu ka hadalnay sunna sunnaha la raaco waxaa ka mid kale maalinkaa maanta ah cimaaraة اmasaajid iyo qira'aة اqur'an baa ka mid ahaa waa aad u waaweyn aan jeclaa inaan ka hadla lakin waktiga aad iyo aad igu yar oo ka hadli kari maayo laakiin sida nebiga sala اllahu alay slam laga soo wariyey nebigu wuxuu faray amara الnabiyu bibinaaءi اlmasaajidi fi اdduur wa an tunadaf wa tuطayab wuxuu nebigu sala اllahu alay slam faray in masaajidda xaafadaha adduur waa meelaha qabayshay degeyn carabtu qabiil qabiil ayay u degi jirtay marka wuxuu amray in reer kastaaba meesha degeyn ama xaafadaha inagu odhan jirnay communitiyada in masaajida laga dhiso oo masaajidda la nadiifiyo isla markaa udugna masaajidda ama bukuur ama magaranaysa wax uduga masaajidda lagu shido xadiiskaasi imaam tirmidi raximah اllahu tacaala ayaa laba siyaalo ku soo wariyey mar isagoo mursal ayuu soo wariyey marna isagoo mutasil ayuu xadiiska soo wariyey kolkaasi laakiin markuu sheegay waxa uu yidhi waصaxiixu alأwal sida mursalka ayaa xadiiska saxiixa buu yidhi laakiin culimo badan baa ku khilaaftay oo tiri xadiiska waxa weeyaan isagoo mutasilina waa saxiix kolkaasi waa xadiis haabita xadiiska caaisha radi allahu tacala canha in nebigu sala allahu calayh wasalam soo uu faray in masaajidda xaafadaha iyo communitiyada laga dhiso oo la nadiifiyo masaajiddii oo udug lagu shido oo masjidku uu noqdo magaranaysa meesha diinta lagu barto ee sharciga lagu barto ee qur lagu barto ee sunnaha lagu barto ee axwaasha muslimiinta magaranaysaa lagu lagu eego qur-aankuna ayo halaka waad ogtihiin waa kii cumaan radi allahu <coughs> ahaa low طaharat quluubukum lamaa shabicat min kitaabi rabbikum hadday quluubtiinnu ay daahiri lahayd kamay magaranaysaa dhergteen hadalka ilaahiina iyo hadalka rabbigiina oo quraanka khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamah in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin fadliga qur'anku ley waa fadli ad ogtiin laakiin ayaa ikhwa dadka ducaaddii yani qur'aan halkas wuxuu tilmaamayaa in ruuxaaniyaadka lagu dadaalo oo qofka muslimkee daacigii iyo caalimkii iyo muslimkuba inuu dikriga ilaahay aanu ilaabin qur'aan akhriska aanu ilaabin salaada aanu ilaabin cimaarat baa in la yidhi masaajidii muslimtu maanta way marantay salaadtas waxaad arkaysaa masaajidkiyo saf barkii ku tukanayo kolkaa ya ikhwa qofka aakhiro doonaya inuu khayr helo waxayn inu masaajidda camiro weyn masalada ugu dambaysa ee uu sheegay waxayd aljihaadu fi sabiil waa masale u baahan in laga hadlo dadka qaarkoodna way isduudsiiyaan masaladaasi si aanu jihaadku aanu diintaba ka mid ahayn Ah, oo la yska hareer maro oo laga aamuso oo maalinkaa maanta ah la ilaabo abadan ayuha اlkhwa mashaakilka muslimiinta maanta haysta iyo dulligaynu ka soo sheekeynay waxa weyn waxa uu ka kici karaa marka la helo dad u diyaara inay nufuustooda iyo noloshooda ay u huraan diinta ilahi subxana wa tacaala jihaadkuna waxa weyn waa juz waa qayb diinta ka mid a ah, ninka taarikhda nebi moxamed sala allahu alay waslam akhriya iyo taarikhda asxaabtiisa akhriya ayuunbaa fahmi karaa qiimaha iyo meesha uu jihaadku uu kaga jiray kutubta axaadiista ay bukhaari iyo muslim iyo yani asxaabu sunan iyo masaaniidda loogu qoray inay baabab dhan ay u dejiyeen kitaabu اljihaad oo lagu dawanaya axaadiista jihaadka fadliga ay shuhaadadu ay leeyihiin fadliga uu leeyahay in ilahay dartii loo duulo fadliga uu leeyahay in magaranaysa maalinka maanta ilahay dartii loo jihaado waxa weye nolosha asxaabta ayay ka mid ahayd bal waxaanu arki karnaa ayuha ikhwa markuu malku jibriil u yimid asxaab nebiga u yimid uu ku yidhi yaa idinku khayr badan wuxuu yidhi qoladii reer beder baa nagu khayr badan buu nebigu yidhi sala allahu alay slam kolkaasi ayuu ku yidhi jibriilna waxa uu ku yidhi nebiga sala allahu alayhi wasalam jibriilna waxa uu yidhi annagana malaa'igta waxa ugu khayr badan kuwii beder ka qayb galay asxaabtu waxay isu qiimayn jireen la odhan jiray waa waa bedri baa la odhan jiray hazawaadkiibuu ah, ka qayb qalay baa la odhan jiray iyagaa ku faani jiray inay intaasoo jeer nebiga sala allahu alay slam ay duulaan ay kula baxeen nebiga ayaa diidi jiray inmagaranaysa inuu madiine fadhiyo ah, oo dooni jiray in mar kastoo asxaabtiisa ay jihaad u baxayso inay u baxaan ayo halkwa inaanu diinteena ka cabsanna maaha taariikhda asxaabta iyo taarikhda rasuulka iyo asxaabadiisa qur'aanka iyo sunnaha markaynu ka sheekeenno waxa weyn masalada jihaadka waa in tarkiisu ku sameeyo bal waxaan leeyahay ayo halkhwa masalada jihaadka waxay u baahan tahay culimo waaweyn oo maanta inta usoo banbaxdo revival iyo tajdiid iyo cusboonaysiin masaladaasi ku samaysaa oo haziimada iyo niyadjabka muslimiinta maanta ku jirtaa ka bisa muslimiinta waxa maanta ayrekho dhinac kasta inaga xeeran waxaan qawaaniinta united nationska the new world order oo waxa weyan hadalka marka qadiyada jihaadka islaamku sida tae marka laga sheekeynayo waa qadiyad bini aadamku maanta aanay aqbalayn waa in nabad la helo waa in waxa weeyaan biniaadamku ay hogaansamaan yani united nationska qawaaniinteeda miisaaq alumam mutaxida dowladaho dhan baa saxeexay miisaaq alumam mutaxidana qasdigiisu wuxuu ahaa isqaat اljihaad in jihaadka la baabiiyo in la helo ummad muslima oo midaysan oo u dagaalamaysa sidii magaranaysa maxay talay diintale adduunka ay ugu faafin lahaayeen fikirka jihaadigu ayoh ikhwa ummadda iyo nationska maanta adduunka ku nool waa fikir aanay aqbali kareyn laakin wa juزء min diinina sida salaadu ay diinteena uga mid tahay sida siyaamku diinteena uga mid yahay si in dadka dacwada loo sheegaa ay diinteena uga mid tahay si in maalinka maanta ah cilmigoo dadka la baro bidcado lala dagaalamo ay diinteenna ay uga mid tahay ayuu jihaadkuna u diinteenna uga mid yahay ayuu jihaadkuna diinteenna uga mid yahay waa yahay kolkaas rasuulkuna sal lla ly slm sidaad og tihiin xitaa mararka qaarkood asxaabtiisa wuxuu kula muwaayacoon jiray dhimasho kula muwaayacoon jiray dhimasho maalintii xudaybiya markii nebiga la yidhi cusmaanoo uu diray baa la yidhi cusmaan baa la dilay kun iyo afartii boqol ee saxaabiye la socday ayaa intuu taxta shajara geedis ugu hoos yeedhay ayaa muxuu kula mubaayacooday dhimashuu kula mubaayacooday sida salm ibnu akwac markii la weydiiyey calaa ayi shayin baayactum rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam yowma alxudaybiya waxa lagu yidhi maxaa nebiga kula mubaayacoteen maalintii xudaybiya geedka hoostiisa markaad joogteen laqad radia allahu can اlmuminiin id yubaayicuunaka taxta shajara waa xudaybiye weeyaan maxaad kula mubaayacoteen baa layihi nebiga salى اllahu alayh wasalam maalintii xudaybiya waxa uu salama ibnu akwac radi allahu tacala canhu yidhi cala اlmowt cala اlmowt waxaanu gacanta gacanta nebiga ugu saarnay in nala dilo oon diintan u dhimanno ayb qofka maanta odhanaya isdiidsiinaye ee ka leexleexanaya inuu arrinka jihaadka ka hadlaa dee waxa weeyaan bal waxaan mararka qaarkood aan ku idhahdaa daris taarikhda saxaabada ah oon habeenka sabtida aan akhriyo masaajkaan joogo ayaa markasta waxaan ku idhahdaa dadka ninka maanta isiraa taariikhda iyo xayaatada saxaabada ka sheekee ee isla markaa dooni inuu isdiidsiyo inuu jihaadkiisii ka jihaadkoogii ka sheekeeyo ah, waxa weeyaan waa qof aanay u suuragalahayn inuu xayaatada saxaabada ka sheekeeyo abadan waa mustaxiil ah mar allaale markaad saxaabi taarikhdiisa aad soo qaadid ma isaabadaad akhrii ha ma kutubtii waaweynade ma garanaysaa in siirka laga sheekeed akhrii waxa weeyaan waxa markiiba kugu horboodaya markaad magaca magaca saxaabi soo qabatid jihaadkiisi iyo dadaalkiisi siduu dhiiggiisa u daadiyey bal zubayr ibnu cawaam radi allahu tacala canhu wayn ognay isagoo rasuulka la jihaaday oo la jihaad galay oo intaasoo dhan magaranaysaa xitaa xaggaa garabka nabar weyn baa kaga yaalay oo inankiisu ohan jiray waan ku ciyaari jiray welina nabarkaasuu leeyahay oo intaasoo dhibaata oon rasuulka marna ka harin oo bedri ahaa oo macaarigtii khasawaadkii ka qayb galay ayaa markii nebigu dhintay beryihii dambe sala allah alay slam beryihii dambe masar lagu duulaayey ayaa wuxuu doonay inuu masar u duulimaa tago oo u jihaad doonto mu odhan wallahi beder baan ahaayo uxudna waan ka qayb galay khasawaadkii rasulkana waan ka qayb markaa aan iska nasto jihaadku ayana waa fariidat alcumr ah, sheekh cabdullahi cazam raxmat calayhi ayaanu ka maqli jirnay inuu odhan jiray jihaadku fariidat alcumr sida salaaduba ay fariido dadka dul saaranay tahay ayuu jihaadkuna fariido ina dul saaran u yahay oo inaan marna ka harin zubayr ibn cawaam radi allahu tacala canhu amiirkii muslimiinta ee masar joogay ayaa warqad soo diroo yidhi zubayrow masar taacuun baa ka dhacay taacuun baa ka dhacay ha iman kolkaasi ayaa zubayr baa intuu war u diray buu yidhi whal ji'tu ila liلطacni wالطaacuun war waxaan doonayaaba waa in magaranaysaa yani in in lay طacniyo iyo magaranaysaa in ilahay dartii lay dilo e waxaanhay ninka bada ma garanaysaa daacuun baa kugu dhici iyo ma garanaysaa waa lagu wareemima ninka badanahay kolkaailakhu masaladaan doonaya inaan sheega waa maxay masalada jihaadku waa masale muhima oo loo baahanya in tajdiid lagu sameeyo oo la noolisiyo arrin baan kusoo gabagabayn lahayn waqti idinka qaato dooni maayo arrinkaasi waxa weeyaan jihaadkii inaan ku qaldin acmaasha kalenu samayno acmaasha kalenu samayno aynan jihaad ku qaldin imaka so idinku muctabar ma inaan samayn ah, dadaal baan kaga baxay lacag baad ku bixiseen wadaadda ayaa mid kastaaba meel ka yimid waa dadaal weeyaan diiniya fadli buu leeyahay dacwa ila allah caza wajal haddaad imanka aad itiraahdo waxa axaadiistii fadaa'il jihaad oo dhan baan qabatiinaya muslimiinta magaranaysa xaggan iskugu timid dee qaldantay a ka cilmiga baranaya magaranaysa musheekhda u safriya hadduu yidhah waxa fadaa'ishii jihaadka ayaa ayaa aniga igu dabaqmaysaa dee wuu ka dacwada u baxaya dadka dacwada u sheegay haduu yidhaha axaadiistii fadaa'il jihaad baa aniga haysato igu dabaqmaysaa dee adarwaad qaldantay salaada fadaa'il baa ku soo aroorshay siyaamkana fadaa'il baa ku arooray xajka fadaa'il baa ku aroortay dacwada fadaa'il baa ku aroortay adkaarta fadaa'il baa ku aroortay haddii fadaa'ishii salaadu lahayd aan ku dabaqo siyaamkii ma sax baa may sax maaha fadaa'ishii xajka uu lahaa haddaan adkaarka ku dabaqo ma sax ma sax ma sidaa aawadeed ayaa fadaaisha ay jihaadku leeyahayna aan loo baahnayn in salaadna lagu dabaqo xajna lagu dabaqo dacwadna lagu dabaqo cilmina bartana lagu dabaqo ah fadaaisha jihaadka waxaa leh ragga nufuustooda iyo arwaaxdooda sacaabada dul saaray ee yidhi in dhiigga ilaahay dartii loo daadiyo ayaa maalinka maanta aanu diyar unahay asxaabta rasulkuna ayo ikhwa jihaadka way ka mid aysnaayeen qofku markuu jihaadka ka hadho waa la qabsan jiray waa la diidi jiray qof asxaabiya ah oo magaranaysaa yani ka hadhi jiray rasuulka waad ogtiin nimankii magaranaysaa in e, e, e, hadhay in wixii magaranaysaa in ku dhacay suuratu tooba ee nebigu faray in laga aamuso Ah. kolkaa ikhwa hadalka badnidiisu waxa weeyaan ma fiicna hadalkan waan badiyey hadalkan wuxuu ku fiican yahi in la soo gaabiyo taasina waxay dariiqadii asxaabtii salafka ayahay intay hadalla yaryar yidhaahdaan ba haddana xikan baa ka buuxnaan jiray laakiin taana waxau sababay uun khashyadooda ilaahay ka cabsanayeen iyo camalkooga faraha badan toodiina maanta ma hayno saas ayuu hadalkaygu batay waxaan ilahi subxana wa tacala ka barya inu waafajiyo diintiisana uu ilaahay subxana wa tacaala uu guul iyo nasri u siiyo innagana uu inaga dhigo kuwa diintani ay ku dhismi doonto in sha allah bini tacaala waaqulu qowli hada wjazakum allah khayr wassalamu alaykum raxmat وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته intaas waxay noogu dhammaatay muxaadaradii tarbiyadii jiilkii hore iyo sheekh moxamed cabdiraxmaan intaanan asilooyinka u gudbin insha allahu tacala waxaan idin xasuusinayaa dhowr arrimood oo yaryar oo intii uu socday ku saabsan kow waxaa ka asilooyinka faraha badan ee walaalaha ama gabdhaha ama rogga ay soo gudbiyeen oo aanu helay oo aada u badan maaha inaanu meel kala dhigno ama aanu idka qarinayno waraaqahan haya waxaa ugu badan xataa qaar hadday hor yaalla intaasoo su-aalood baan kuu soo gudbiyey tan haddaanaad gudbin sheekh wax kalea ujeedaan waxaan idin xasuusinayaa inaad inaanu idiin hayno berinta haddii alla subxaana wa tacaala uu ka dhigo saddex arrimood oy saddexdaba ku saabsan yihiin su-aalaha jawaabtooda koo waxaan idiin sheegnay in haweenku qaacadan ay ku gelayaan yacni qayb iyaga ku saabsan oo muxaadare ee asilo isugu jirta ragguna isla waqtiga ay ku gelayaan qaacada kubadda ama salaada mid iyaga ku saabsan oo su-aaliya jawaaba labadaa waxaa ka soo hadhaan idiin haynaa su-aalaha fiqiga nadwadii ku saabsanayd oo iyaduna culimmadoo dhammi halka soo fadhiisan doonto saddexdaasi keliya waxay ka hadli doonaan su-aalo laga jawaabo insha allahu tacaala waxaan rajaynaya inay idinkuna qanacdaan annagana canaanta badan naga daysaa wixii beri ka dambeeya insha allahu tacaala waxa intaanan usoo gudbin insha allahu intaa inta ka dambaysa aan idin xasuusinayaa walaalayaal arrintii aan maalmihii horena sheegnay ee ku saabsanayd iqaasada ama sadaqooyinka la ururinayay oo waraaqaha yimaada ama codsiyada yimaada oo ay u badan yihiin dadka dhibaataysan ee dalka yimaada waxaa ka mid a walaalayaal dad xanuunsan oo caruur leh oo hooyooyin leh oo aabbayaal leh oo aad iyo aad u dhibaataysan qaarkood xanuunna halis ay hayaan oo cid u gargaarto lahayn haddaba waxaan idin xasuusinaynaa walaalayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu qof kasta ugu daro miisaanka xasanaadkiisa inaynu waxaynu awoodno aynu la baxno oo aynu ku gargaarno walaalaha dhinac kasta ka dhibaataysan ee dalkii iyadana waxaan kelimad ka siin sheekha insha allahu tacaala siduu arrintaa tadkira ugu sameeyo ku saabsan sadaqooyinka بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة waxaynu imika ka sheekeynay masalada tadxiyada tadxiyaduna ayaa ikhwa waxaynu waa juz diinta ka mid a waa qeyb diinta ka mida weeyaan waayo sidaad ogtihiin diintani waa dad iyo dad iyo maal bay ku dhisantay diintu dad iyo maal ayay ku dhisantay saas ayay asxaabtii rasuulku ridwan ullahi tacaala calayhim ay ugu dadaali jireen in ay wax baxsadaan dabcanna waxa weeyaan shilinka iyo doolarkaad maanta aad baxsataa waa mid kuu harayo oo aan magaranaysa aan kaa lumayn ilaahayna subxana wa tacaala uu kuu laablaabi doono waxaad ogtihiin in abu bakr radi allahu tacaala canhu xiliye mararka maa eh, sidii sugan inuu mar xoolihiisii o dhan rasuulka u keenay dabcan cumar baa wuxuu keenay xoolihiisa barkiibuu keenay xoolihiisii kale bar buu keenay nebiga u keenay saa haddana abubakr radi allahu tacaala canhu ayaa yimid markaa wuxuu keenay xoolihiisi o dhan buu keenay suu yidhi aad uga timid caruurtaadii iyo waxuu yidhi ilahay rasuulkiisaan uga yimid saasay saxaabtu ridwan allahi tacala calayhim ahayn ilaahayna qur'aanka ayuha alikhwa agaynana geyn mar kastaba wuxuu inuu xusuusinayaa sidii aynu xoolahayna u baxsan lahayn sidii aynu diinta aynu wax ugu qaban lahayn yacnii bukhliga waa sifo qofku iska baabin karaayo waxaa la yidhi sifooyinkaasi dulqaadnimada iyo sabirka iyo geesnimada iyo faxalnimadu waa sifooyin muktasaba oo qofku kasban karaayo ah, uu kasban karaayo haddii ay maalko kale igu adagtay inaan waxbaxsado haddii aan kaga bilaabo waxoogaa yaryar dolar haddana laba dolar haddana toban dolar waxaan arki doonaa anoo marka dambe bartay in waxbixintu ay noqotay dabci iyo magaranaysaa waxaan leeyahay kolkaasi ayuha alikhwa baaraka fiikum yaana waxaa loo baahan yahay in mar diinta la doonayo in wax lala qabto in wixii la qabanayo la qabto ilaahayna subxana wa tacaala dhibaatooyinka haddii uu dad ku riday oo inaga dhibaatada aynaga maqan tahay sadaqada aynu baxsannaa ilaahay nafaheennu ku ilaalin doonaa reeraheenna iyo carruurteenna marka waxaan eh, xusuusinayaa magaranaysaa dhammaan teemba in wixii aanu baxsan karna aynu baxsano jasakum allah khayr wslam jasaaka allahu khayran jasa walaalihii kolley yani iqaasada ururin lahaa baa idiin iman doona waxaa kaa wadan si insha allahu tacala ugu dartaan asilooyinka waan idiin sheegay inay asilooyinku beri gaaru yihiin haddana waxaan ka awooday insha allahu tacaala iyadoo saacaddii muxaadaradu ay dhammaatay haddana insha allahu tacaala waxaay tahay su-aashan sheekh jasaaka allahu khayran muxaadaradii aada noo soo gudbisay waxaad sheekh ka warantay sidii ay tarbiyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu tarbiyeeyey saxaabadii iyo sidii markaas ay markaa ula noolaayeen haddaba sidee ama habkee ayaa dadkeenna halkan ku nool galbeedka aynu ugu dayan karnaa ama u raaci karnaa inagoo jidkaa cuskanaynaa inaynu raacno tarbiyadii nebiga calayhi isalaatu wasalaam sidee bay halkan suurtagal uga tahay bismi illahi raxmaan raxiim waxaan aada ugu qanacsanahay in masaajiddu ay tahay meesha laga amba qaadi karayo khayrka iyo hanuunka iyo hidaayada waxayn masaajidda ayaa loogu tegayaa dabcan waxa weya waxa soo raacaa hadhow madaaris baa soo raacda oo carruurta inay madaaris u baahan yihin madaarista waa muhim labada arrimoodba waxa weyn waa laba arrimood oo in magaranaysaa loo fiirsado u baahan weeyaan in masaajidda lagu dadaalo maalinkaa maanta oo la dhiso masaajidda oo muslimiintu masaajidda iskugu yimaadaan oo lagu kulmo oo masaajiddu magaranaysaa cilmiga iyo qur'aanka xafidkiisa iyo shareecada iyo sunnaha faafinteeda masaajidda la keeno meesha muslimiinta isku xidhaana ay noqoto masaajidda in masaajid ay noqoto maanta waxaan jeclaan lahaa halkaynu meeshan iskuulkan aynu iskugu nimid haddii aynu jiri lahaa masaajid inaqaadayo oo muslimiintu iskugu yimaadaan ah, rasuulku sala allah alay slam saxaabtiisa masaajid ayuu ku rabeeyey inkastoo masaajid mutawaadica u ahaa haddana rasuulku sala allah alay slam tarbiyadii asxaabtiisii siiyey waxa ay ka dhacday masaajid gudihii kolkaa masaajiddu waa meelaha loo baahanyay in dadka culimada iyo dadka ducaadda iyo wadaadada loogu xukmo horteeda aynu ku dadaalo guryaha in la islaaxiyo Ah, oo hooyadu iyo walaasha muslimkii ay guriga ka dhigto guri naxariis iyo nuur iyo hidaayada ay taallo ayaa loo baahan yahi laakiin haddii gurigii aanu khayrkaasi oolin oo waxaa ka dhex taagan heesii telefisiyonu yahay waxay hadyigii rasuulka sala allah alay slam iyo nuurkii waxygu soo geli maayo marka saddexdaa arrimoodba guriga iyo masaajidda iyo madaaristu waa saddex arrimood oo haddaynu ku dadaalno dhulkan yacanii harbigaaynu joogno ay wax badan insha allah bidni tacala aynu hagaagi doonaan